بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد الفصل السابع النقل المتواتر waxaa آخر ما وصلنا إليه wixii noogu soo dembeeyey aanu ka soo hadalnay waxa ay la xiriireen sunnada nebiga calayhi الsalaaةu waxa ay tahay qeexitaankeeda iyo waxa loola jeedo marka dersiga wuxuu ku saabsanya maanta intiisa badan rasuulu llahi moxamed salى اllahu alayh wasalam sunnadiisa amaba xadiidka marka la soo xiganayo lasoo warinayo lainoo soo gudbinayo hababka sunnada nebiga calayh الsalaatu wasalaam ay ku timaado iyo siyaabaha kala duwan oo ay muxadisiinta iyo ruwaadda ay u adeegsadaan raritaanka sunada marka lasoo rarayo marka النqل المتawاtir oo hadaad xusuusataan dersigii lasoo dhaafay midkii kasii horeeyey aan in yar aanu ka hadalna mutawaatir waxa uu yahay haddaad xusuusataan in yar baanu marka kasoo soo hadalna haddana intii oo faahfaahina buu noo sheegaya bidn الlahi subحaanaه wataعaalى haddaan aragti yaroo guud aanu ka bixino almutawaatir waxaa lagu magacaabaa waa xadiid kasta oo ay warinayaan cadad aad iyo aad u tiro badan oo caqli ahaan markaas shaygii caqli ahaan aad ku qadartidna ama caado ahaan ayba mustaxiil ay tahay suurtagal aana ahayn in dadkaasu been ay isku waafaqaan maxaa nin walba meel buu ku nool yahay isma arkin way kala duwan yihiin isla khabarkiina waa ay sheegayaan qof walbana markuu ka warramay wuxuu leeyahay waxaan maqlay ama waxaan arkay waxaan wuxuu ka hadlayaa min adawaad adawaadda faa'ideyneysa ixsaaska faa'ideyneysa marka isticmaalaya marka waxaan ihi isaga laysku daalin maayo maxaa wax kastoo yimaado qaطci buu faa'ideeya qaطcina waa wixii la hubo boqol kiiba boqol laakiin waxaa daniga faa'ideeya malada faa'ideeya isla markaana u baahan baaris u baahan oo u baahan in la yihahdo waa صaxiix in la yihahdo waa xasan daciif in la yihahdo waxaad maqlaysaan oo dhan darija taxta اaxaad waxay soo hoosgelaysaa wa lagu magacaaba axaadka qeybihiisa markaa kala duwan intaa aada maqlaysaan culama اjarx watacdiil iyo waxaan ay ku howlan yihiin iyo daraasaadka la sameeye axadiiثiya kuluha iyo naqd اxadiiث اcilm waxaasoo dhan waxay tansab calى maada daraasaadkaas o dhan waxay fookas garayaan alaxaad ee mutawaatirka meel uma baahan hadal dambe in lagu celiyo ama dib dambe marka in loo niqaasho qaybo kala duwan oo markaa soo hoosgeli kara labadaba aan tilmaami doono in sha allah annaqlu اlmutawaatir soo guurista soo guurinta ama soo xigashada xadiidka mutawaatirka ah huwa horta xadiidka mutawaatirka ah an yakura الnaqlatu bxayثu an yakura الnaqlatu fayablugu xadda zaa'ida calى ma yumkinu macahu اlkidb in dadka xadiidka soo warinaya ay bataan oo ay gaaraan xad ayan suurtagal ahayn inuu markaa been markaa la sheego tiradaaba waxay tahay tiro diideysa in ay dadka xadiidka warinaya cadadkooda tirada badan iwa mustaxiil ay tahay inay been isku waafaqaan kaاladiina akhbaruuna can wujuudi imrika wاlqطb الshimaaliy dadka nooga waramay oo kale america inay jirto iyo cirifka waqooyi inuu jiro yani waaga fi xiin anana lam nushaahidhuma inaga aynaan arkin marka sheekha maadaama uu meesha uu joogo labada shay oo agtiisa ka fogeyd ama badana qofkaanan aadin maala la yihahdo america jirta dowlad lagu magacaabo oo qof kastoonan aadin laakiin maanta uu rumaysan yahay maxaa yeele malaayiin min annaasi baa warka soo soo xiganaya inuu jiro cerif lagu magacaabo cerif waqooyi oo north pol ah alqodb shimaali lagu magacaabo inuu jirona qof kastaa rumaysan waxaa rumayntaa keenan wax kale maaha maxaa cadaada warinaysa dadka sheegaya tirada ka batay iyadoo maalin qof uu beeninayo le cerif shimaalina ma jiro amaba eh, imrika ma jirto iyadoo le weli lama maqlin marka macnaheedu wuxuu tilmaamaya xadiidkuna marmar buu heerkaa gaari karaa cadadka soo warinaya dadkii iyo tirada marka uu qabo يuqaaل marka waxaa leeyahy alkhabru canhuma mutawaatir warka laga soo xigta labada meel waa shay mutawaatira ah oo iska daba dhacay oo aanan shaki ku jirin wاlxukmu xiinaidin alqaطcu biاlmukbari canhu xukunka wuxuu noqonayaa in boqolkiiba boqol la gooyo oo la yihaahdo waa la hubaa qofka laga soo wariyey in bimacnaa hadalkaa hadal saxa inuu yahay wاlyaqiinu aladi laa yukhaaliطhu shak bأna اlamra huwa kama akhbaruu yaqiinta aanay shaki aanay ku dhehnaynna waxa ay tahay in arinku uu yahay siday dadkaa marka uga warameen wa sharط التawaatur اladي yuctabaru hubuutuhu qaطca marka su-aasha imanaysaa waxay tahay mutawaatir markaan leenahay waa qaطci ayuu faa'iideeyaa oo boqol kiiba boqol waa la hubaa ma shardi buu leeyahay mise maya ma shardi buu leeyahay mise maya wa sharط الtawaaturi tawaaturka shardigiisa aladii yuctabaru hubuutuhu qaطcan ee loo tixgeliyo sugnaanshihiisa inuu yahay shay lahubo qaطciya shardigiisa wuxuu yahay an yakuuna ikhbaaruhum can maxsuusin biaxadi اlxawaas in waxay ka waramayaan ay noqoto shay markaa la taaban karo iyagoo adeegsanaya ku dareemayaashii dareemayaashii shanta ahaa ee marka qofka aadanaha marka uu lahaa kaan yukhbira kulu minhum أنhu rأى الشhayء bcayni inuu qofka ka waramo u yihahdo anaa indhahiga ku arkay aw samicahu biuduni amaba uu ku maqlay dhegtiisa fain akhbaruu can dani laakiin hadday ka waramaan malo shay malo ah waa la sheegayey waxaan u malaynaya inuu saas ahaa hadduu arrinku saa noqdo lam yufid dalika cilman kaas cilmi ma faa'iideeyo ka ikhbaari الnasaara sida nimanka nasaarada masiixiyiinta wahum mi'aat min almalaayiin iyagoo gaaraya boqolaalo milyoon gaaraya ee leh بأنa عيiسى بن الlah ciise waa wiilka ilaahay وأن الlaha ثالث ثaلاثة ilaahayna saddex buu sadexeeyaa falaa يufiidu ذalika أن الأمra kama أخbaruu taasu ma faa'ideynayso in arrinka u yahay siday u sheegeen hadal uu maanta dhan uu soo dhisayey buu ka daba tegayaa inuu wahmi kaa soo galo oo ah waxaan maanta dhan shardiyeyna maxay tiro tiro cadda tiro badan laakiin tirada laftirkeeda wax ma qabanayso haddii wixii aanu ahayn maxay ikhbaar can maxsuus wax la taaban karo wa ilaa wuxuu leeyahay malaayiin boqolaalo milyoon oo nimanka masiixiyiinta ayaa waxay isku waafaqsan yihiin ciise inuu yahay ibn الlah isku waafaqsan yihin in ciise uu yahay ثالث ثaلاثة taa marka wuxuu leeyahay haddii tiro la tixgelinay taana in la tixgeliya yahay laakiin tiro keliya wax laguma tixgeliya waxaa kaloo wax lagu tixgeliyaa in habka loo soo warinayo iyo dariiqada loo soo warinayo inay noqoto ikhbaaru can maxsuus wax la taaban kala ra'aytu shaahadtu samictu inay noqoto laakiin waa la yihi hadda nin kastoo nasaara haddaad weydo aad tiraahid ciisa ibn اllah inuu yahay maxaa sugay waa laga inuu ku ihahdo waan maqalnay laakiin aanu dhihi karin anaa huba والتwاtر qad ykun fي bacضi طabqaati الsanadi duna bacضi waxaa laga yaabaa tawaaturku inuu soo galo طabqaadka sanadka qaar ka mida qaar kale aanu soo gelin macnaha maxaa loola jeedaa sanad walbaba wuxuu leeya طabqaad buu leeyahay muxadiثiinta asaniidda waxay u kala qaybada طabqaad طabqaadka waa maxay maala saxaabada dadka welina waa طabqa iswadata waa class iswata taabiciinta waa طabqa iswadata taabici taabiciinta waa طabqa iswadata marka shardiga asaasiga muxuu ahaa in tawaaturkan oo ah cadadkan tirada badan ee ku warinaya maxsuuska biadaat ixsaas ku warinayo le waan aragnay waan sameyno leh waxay ahayd in laga helo fi jamiici طabaqaati الsanadi طabaqaة الصaxaaba طabaqaة الtaabiciin طabaqaة taabici taabicin laga helo ahayd marka wuxuu leeyahay mutawaatir nisbiya ayaa jira iyo mid aanan nisbi aanan ahayn oo muطlaqa ka nisbiga waxa uu tilmaamaya in tawaaturka laga heli karo sanadka qaar ka mida طabaqaadkiisa qaar ka mida maثala waxaa tawaaturku noqon karaa waqta الصaxaaba laakiin marka lasoo gaaro waqt taabicin tawaaturku waa la weyn karaa waxaa laga yaabaa in waktiga صaxaabatu rasul lah sl anu mutawaatir aanu ahayn oo taabiciinta marka lasoo gaaro xadiidka mutawaatir uu noqdo tiibuu marka tilmaamaya miثaal buu kusiinaya wuxuu le xadiid inama alacmaalu biniyati xadiidka qof kasta uu xifdisan yahay infarada bihi min الصaxaabati اimaamu cumar bn الkhaطاab radي الlahu canه xadiidka waxaa la gaar noqday saxaabada marka loo baxo cumar bn khadaab keligaa weri xadiidkan isagaa rasuulka keligii ka maqlay waاnfarada bihi canhu taabiciyu waaxid kadibna isaga waxaa kasii wariye taabici kale yani haddaan khaldanayn maxamed bin camr calqami inuu ahaan baa jeclahay taabici kale kasii wariyey kadibna ثuma tawaatara bacda dalika markaa kadib xadiidku haddana mutawaatir uu sii noqday marka laba case ama laba dabaqadood xadiidka mutawaatir ma ahayn wktigii صaxaabatu rasul lah sal اله alيه wasalam cumar keliya xadiidka yaqiin oo maqlay waktigii taabiciintana hal qof keliya maqlay laakiin ma bacda dalik waa maxay wuxuu noqday maxay xadiid tawaaturkiisu aad iyo aad u faafay marka dabaqaadka marka marka lasoo gudbo kadib qaacido kal kubara wuxuu le wإida waصifa xadiiث bأnahu mutawaatir bإطلاaq haddii xadiid lagu tilmaamo inuu mutawaatir u yahay bإطلاaq waa maxay kelmad kale aan laga daba keenin muطلqa waxaa loola jeedaa in la yihah mutawaatir oo aanan lafdi kale laga daba keenin oo qeydaya faإna dalika yaعni kaasu macnihiis wuxuu yahay tawaaturahu fي جamيiعi طabقاaتi الsanadi xadiidka sanad طabaqaadkiisao dhan ama sanadka طabaqaadkiisa o dhan in mutawaatirka uu ka jiro hadalkan waa hadal daqiiqa oo macnihiisu yahay xadiidku waxaa nihi ama mutawaatir muطlaqa ama wuxuu noqdaa mutawaatir muqayada muطlaq waa maxay inuu xadiidka mutawaatir boqol kiiba boqol oo طabqaة الصaxaaba طabqaة الtaabiciin طabqaة taabici taabiciin ilى aakhir inuu noqdo mutawaatir muطlaqa lagu magacaaba mutawaatir muqayad waa kan hadda soo misaalino طabqaة الصaxaabana hal nin baa ka warinaya طabqaة الtaabiciinna hal nin baa ka warinaya lakin dib danbu marka tawaatur ka noqdo soo ma kaasoo kale waxa lagu maga tawaatur nisbi marka haddii tawaaturka uu nisbi uu yahay oo ah marka loo aaneeyo طabqad ka mida طabqaat الsanadi mualifiintu way shegen wa hada الxadiiثu tawaatara fi casr الtaabiciin hada الxadiiثu tawaatara fi kada w kada waa la qeydaya lakin haddaan la qeydin oo aan meel lagu xirin oo la yihahdo mutawaatir keliya la yidhaahdo oo kelmad kale aan la dabakeen ha isdhihin marka amuu mutawaatirku fi صaxaaba yahay oo aanu ahayn fi الtaabiciin amuu yahay fi الtaabiciin oo aanu taabic taabiciin ee waxaad qaadataa buu ku leeyay inuu mutawaatirkaasu yahay jamiic طabaqaati sanad kala har yani iyadoon la kala reebeyn marka wuxuu rabaa ku baraarug buu ku leeyahay haddii mutawaatir kutubta aad ku argtid hada xadiiث mutawaatir aad maqashid bimacna waa xadiiث jamiic طabaqaati sanad waxba aanay ka maqneen lakin haddii mutawaatir uu yihaahdo kelmad kale uu ka daba keeno marka aad isleedahay maxay ama meeshaas marka ku dhacday wa hada الnawcu huwa aladi yufiid اlcilm الqaطciya nooca kan oo kan ah oo nooعe eh. waa nooعa tawaaturkiisu uu yahay جamيiع طaبقاaت الsند جamيiع طaبقاaت الsند wey aan loo kala harin oo min التaaبعي min kda وkda وkda nooعa kan huوa الذي يuفيid العilم القaطعيa waa kan faa'iideeya ogaalka qaطciga ah oo la dhihi karo boqolkiiba boqol shaki kuma jiro inuu rasulka aليه sل sلم u yihi ilا waxaanu ka haynaa في طaبقاaتi الصحاaبة waxaanu ka haynaa في طaبقة التaaبعين waxaanu ka haynaa في طaبقة ataabic taabici taabiciin intoo dhan wa isku waafaqsanya marka waxaan leenahay muxuu faa'iideeyaa alcilma alqaطciya alqaطci waa maxay waa wax la gooyey ee la hubo oo boqol kiiba boqol shakina aanu markaa kusoo degdegi karin ama in kaana الsanadu في الطبقات الأولى أحاديا ثم تواتر بعد ذلك لكن hadيi xadيiثku ama سندku uu yahay in كاana السند في الطبقاaت الأولى طبقاaتka ugu horeya haduu yahay أxاadiya haddana soo مثaalina soo ma طبقة الصحاaبة ama أxاad yahay بمعنaa hal qof baa werinaya ama laba qof ama saddex qof ka badan maaha ama طبقة تaaبعيin buu sidaasoo kala noqda hadday sidaasoo kala noqoto ثuma تواتر baعda ذلك kadibna طبقة طبقاaتki kamid xadيiثka متawاtir uu noqday falaa يuفiidhu cilmigii qaطciga hadda aanu sheegayna ma faa'iideynayo وmiن أمilatihi ka tusaalooyinkiis waxa ka mida ah, أxaadiiثu sunani abi dawud xadiiث sunan abi dawud ku jirtoo kale kaanat أxaadiyaة qabla abi dawud abu dawud inta aanu أxaadiiثa aanu soo warin waxay ahayd maxay أxadi bay ahayd ثuma twaatara naqlha bacda laakiin markuu isaga qoray oo xadiiث inta isku keeno sunankii markaa kusoo waatan umadoo dhan ay weriday sunan abi dawud buu ku qoray waa ta leeyahay twaturku goormuu bilowda marka bacda tdwini abi dawud لhadiه الsunan abu dawud markuu qoray kadib twaturkaas marka bilowday marka twaturka ma baعda abi dawud waa twatur ma qabla abi dawud wuxuu ahaa uxaadi kanoo kale ma faa'iideynayo alcilm اlqaطciy اliqini maxaa qaybihii hore oo طabqaadkii hore baa maqan wey ama اlmutawatiru min اlأkhbaari can afcaali الnabiyi salى الlahu عalيه waslm fahiy kasiira ama mutawaatirka akhbaarta ah oo akhbaarta ah oo laga soo waran rasulka alيه slat slam falalkiisa kala duuna aad bay u badan tahay minha kwnuhu qad wujid waxaa ka mida rasulka ala sl inuu noolaa ma qof baa shaki ugu jira maanta rasulka ala sl inuu noolaa soo mutawaatir ma rasuul inuu jiray oo nebi maxamed lagu magacabo salى الlahu alيه wasalam oo qur'aan uu ku soo degey oo diinka dadka uu soo gaarsiiyey waa mutawaatir soo ma maxaa yeelay waxaan u kala haray saxaafatu rasul sal sl wii ka dambeye wii ka dambe bmacnaa marka shaki yar qofkii marka kama soo geli karo joogitaankiisa xataa ninka gaalka ah hadda imaanka iyo iyo iyo jiritaankiisa in la karma waa kala duwan tahay nin kastoo gaal xataa uu ogyahay nin maxamed la dhaho inuu jiri jiray ama ha u rumayn inuu nebi yahay ama inaan u rumayn lakiin adduunka o dhan baa isku waafaqsan sooma inuu jiri jiray ka muuminkaana wuxuu u rumaysan yahay ka rasuul kan kalena umama rumaysna وأنه dacاa ilى الlah inuu ilaahay diinkiisa dadka ugu yeeri ma shaki baa ku jira mutawaatir wey وأنhu qاatla cadاء الdiin inuu dagaal uu la galay dadka diinka kasoo horjeeday cadow ku ah وأنhu kana yuصلي صلaوaaت الخمس inuu شhan salaadood uu tukan jiray وأنhu kana yuصلي الصلaوaaت الخمسة وبأعdاadi rakcaatiha الmacluuma oo una markuu tukanayana uu tukan jiray tirada la yaqaan uu ku tukan jiro oo ragcaadka la yaqaan inuu subax laba tukan jira oo duhr afar tukan jira oo casr afar tukan jira oo maqrib saddex tukan jira o cisho afar tukan jira oo markuu musaafir u yahana uu gaabin jiray taas shaki kama taagna wاlaadaani laha markuu tukanay inuu adimi jire waأkhdi الzakaati inuu zakada dadka ka qaadi jire naam wbicdaadi rakaati macluumi wاlaadaani laha وأخذ الزكاaة زkdi أkhذ الزakاaةa زakadi inuu dadka ka qaado وxaja xajaة الwadاaع una xajiyey xajkii la magacba xajaة الwadاaع oo dadkoo dhan ku macsalaameeyey إilى غayri ذalika wxii ka soo haray taama shaki baa ka taagan yaعni waxay ka mid ta waxyaabaha ma tawaaتara min أfعاaل النabiyi salى الlaه عليه waسلم waxyabaha mutawaatir ka noqda وminhaa waxaa ka mid أيضا suxbathu لأbi bakri وcمر وcثmaaن وعaliyi وإkrاamhu lahm وتfضiilhu إyaahم inuu rasulka alيه sلa sلام uu la saaxibo abubakr cmar cثmaan cali iyo inuu maamuuso uu karaameeyey iyo inuu fadili jiray oo dadka dhan inay ka fadli badan yihin inuu tilmaamo abubakr baa ugu horeey oo waxaa ku xiga cmar cثmaan cali taa shaki nooga kama taagno w taa aanu maanta ka soo hadlayna waa maxay ma tawatara min alafعaal afcaashii un wey hadda waan gudbayna wاlmutawatiru min الsunan الqowliya lakin waxa mutawaatir noqday ee sunantii qowliga ahayd oo rasulka alيه sala slm oraa ahaan shaygii ugu dhawaaqay qaliilaة waa yar tahay wa miثaali waxaan ku mihaalin karnaa xadiiث الmasxi calى الkhufayn xadiidka ka hadlayay qofka marka uu ama ha noqdo muqiim qof neg ha noqdo ama musaafir ha noqdo in bimacnaa qofka ay u banaantah inuu masaxan karo khufeynka ama sikzaan ha xirnaado ama iskaalsho waxaa dhihi lahayd ama jawaarib ha xirnaado wuxuuna xirnaado taa marka waa mutawaatir xadiiث mutawaatir oo ah rasulka aليه sl sم inuu bmacnaa uu qowl ahaan u yihi وxadيiثu maن kadaba calaya mutacamida falyatabaw maqcadahu min الnaar iyo xadiidka tilmaamaya qofka aniga igu been abuurta bu rasulka alيه الsalaaةu wasalaaم meeshuu naar ka geli laha diyaarsado faqad rawىa kula minhma waxa xadiidkaas wariyey waa xadiidkee xadiiث اmasx alkufayn iyo xadiidka ah man kadaba calaya mutacamida xadiiثka waxaa wariyey ma laa yaqiل can سaبعiiنa صaxaabiya in aanan ka yarayn todobaatan صaxaabi toddobaatan صaxaabi xadiiث ay wariyeen oo maanta muتafaqoo meeshaas gaarsiisan oo mutawatira ah, ayaa maanta waa laga ya qof dad baa maanta ilaa hadda aan la gelin karin waa jira wa leeyahay masx اqufeyn qufeynka masxo iyadoo winter wuxuu diyaar u yahay inuu sagsaanta inuu bixiyo oo qabowgaas uu lagaha uu biyaha ula galo waxbaa ku qufan weligii ma arkin bu kule intaad ka keentay idinku intaa ka keenteen waxaan marka xadiidku waa xadiid mutawaatir diintuna saasay kugu fudayso wey waqad jamaca suyuuطiyu alimaam suyuuطi wuxuu isku geeyey maطلع عalيh min الxadiiث الmutawaatira waxa uu daalacday ee uu dul istaagay axaadiiثa mutawaatirka ah fي kitaabi صaغيiri samaah kitaab yar oo ku magacaabay alأzhاar الmutanaasira في الأxaadiiث الmutawaatira ubaxyadii kala daadsanaa ee firdhisanaa ee ku soo aroray axaadiiث الmutawaatira wuu isku dayay inu axaadiiثa dhan meel isugu keeno marka axaadiiثa mutawaatirka ma badna oo cadadkooda aad iyo aad uma badna والتwاtر عalى نوعin twاturkana labaan u qaybinayna twاtur lafظي mid lafdigiisa uu mutawaatir u noqday و twاtur macnawي iyo mid bmacnaa macnihiisa uu mutawaatir u yahay maxaa loola jeedaa bmacnaa <clears throat> xadiidka marki le mutawaatir lafظي maalin dhexdaasaan soo misaal lafdigi inuu yahay isla kelmadii inay sideed usoo noqoto sida xadiidka mثلا man kadaba calaya mutacamida falyatabaw maqcadu min الnaar aan hadda leenaha toddobaatan saxaabi baa wariyey isla lafdiga un bu kusoo ororay man kadaba calaya mutacamida falyatawa maqcadu min الnar man kadaba alay kan markuu warinay kan markuu warinay isma bedelin mid waxaa jira marka mutawaatirkiisu uu yahay macnawi macnaha ayay ka sheer gareeyeen wada wadaagaan laakiin isku dhawa kuma soo arori masala xadiid hadda ka hadlaysoo kale ma aragtay ka hadlaysoo kale axaadiid alxawd oo kale iyo darka rasulka alيه الsalaatu wasalaam yowma alqiyaama ee dadka muminiinta xawdka ay aadi doonaan oo kale isku lafdi kuma soo arorin xadiidka laakiin macno ahaan midna wax buu sheegay midna lafdi kaluu sheegay midna lafdi kaluu sheegay laakiin macnaha guud maxaan kala baxaynaa inuu jiro wax lagu magacaabo xawd xadiidka shafaacadoo kale waxay ku soo aroortay intaasoo siyaq ee kala duwan ee tilmaamaysa rasul maxamed sal lla alay slm inuu gergelyoon doono u gergelyoon doono hadihi اlumma dadkeeda wanaagsan oo shafaaca wax lagu magacaabo ay jiri doonto axaadiiثaas asalkeeda waxaan ka qaadanayna wax shafaaca la leeyahay inay jiraan wailaa alfaada xadiiثaas kuso arortay kala duwan tahay mar baa waxaa la sheegaya shafaacadu inay saacaddaa noqon doonto mar baa waxaa la sheegaya inuu habkaasoo kale udhici doonto mar baa waxaa la sheegaya dadka loo shafiici doono mar baa waxaa la sheegaya asbaabta laakiin waxay kusoo arortay haba kala duwan laakiin asalka isku geynaya waa maxay maaragta ama isirweynaha ay wadaagaan waa maxay qaasimka mushtarga muxuu noqonaya in ay jiraan ama ay jirto wax lagu magacaabo shafaaco waa intaa un keliya marka mutawaatirka wax lagu magacaaba macnawo sheekha marka wuxuu leeyahay falmutawaatiru alafdiyu kan dhawaqa ku tawaatiro waa maxay an yatawaatara naqlu اlcibaarati bixuruufiha cibaaradii oraahdii oo loo soo xigto oo loo soo guuriyey iyadoo xuruufteeda wadata ytafiq الrawaatu jamiiعا calى dalik dadka werin oo dhan intaabay isku waafaqayaan wa mihaaluhu tawaatur qur'an sida qur'aanka oo kale alkariim alqur'aan alkariim meeshaa doonta tag waduxaada sida inta lagu akriyo ayaa waxaa lagu akrinaya meel kale adduunyadii ka mida isku sidaan qur'aanka dadka dhan u wada akriyaan waa mutawaatir yani ma bedeli karo qof bimacna alif laamim dalika alkitaaba laa rayba fiihi aayadda saa u dhacaysaay qof intuu yimaado booskeeda kelmad kale ku bedelaya mana ama isdhaafinaya waa sideedii ومثال waxa kamid a أيضا تواتر حديث mن kdب عليه متعمدا sideeda marka udhacaysa والمتواtر المعنوي kn معنوgiisa أن تنقل أحاديث كثيرة in أحاديث فر badan lasoo wariyo تختلف فيها ألفاظ الرواaة لakiن مaxaa kala duwan oo n kala duwan نوعا ma ألفاaظ الرواaة nin walba si gaar u warinaya ألفاaظdoodii كلiمaaتkoodii لا يتواaتر منها شhيء oo ألفاada wax متواaتر ku soo arooraya ma لha ولكن يكون بينهma لakiن waxa u dhexeeya بينها qadر مشhتaرك qeyb waxay wadaagaan isirweyne ay wadaagaan oo min المعنى xagga macnaha ah macno ay wadaagaan baa jira فيuqaaل marka waxaa laleeyahay iن ذلika المعنى macnaha isaga متawاtir waa متawاtir يعني مثلا macno ay lفdi haddaan mar kale kuu soo dhoweeyo qof ba hadduu microfonka qas wuxuu yihi beri dersi ma jiri doono nin kalaa yimid beri dersi ma jiri doono mid kalaa yimid beri intuu soo celceliyey maxaan ku magacaabi karnaa lafdiga iswaafaqa sooma laakiin hadduu mid kale mid intuu yimaado yihahdo beri dersiga waa la kansalay mid kale intuu yimaado yihahdo beri fasax baad gelaysaan mid kale intuu yimaado yihahdo beri dersiga dib baa loo dhigay isku maxay sheegayaan hadal bay sheegayan lakin maxaa kala duwan nin walba hadalka gaar u adeegsaday marka mutawaatirka macnawigana waa sidaas oo kale ka lafdigana waa sidaas oo kale ومثاaله نقل أحاadيث الحوض مثاalkiisa wuxuu noqonaya أحاadيث الحوض wax kusoo aroray أxاadيiث الشhفاعة أxاadiiثa شhفاacada ka hadlaysay أxaadiiثa ka hadlaysa darka rasuulka عaليه الصلاaةu وaسلاaم وأxاadiiث الشhفاعة أxaadiiثa ka hadlaysa gelgelida rasulka عaليه الصلاaةu وaسلاaم فكuل minها mid kastoo iyada ka mida xadiiثu أxad wey لakiنaha تتaفiq في إثbاaتi أصل الشhفاعة lakiن dhammaantood maxay isku waafaqsan yihiin شhفاacada asalkeeda in la sugo وإثbاaتi أصل الxawض in wax xawdan leeyahay asalkiisa la sugo faykun ثbوت الشhفاacةi والxawض بالتawاتر المعنوي marka شhفاaعة inay jirto xawdna inuu jiro waxa uu ku sugnaada تawاتر معنوي وlاa يشhتaرط lama sharطiyo في نqلة التawاتر dadka soo guurinaya xadيiثka متawاtirka markay warinayaan looma shardiyo الإسلاaم inay mسلimiin yihiin aw اcadaalatu ama in cadaaladii ay la yimaad cadaaladu waxay tahay maanta an sharxinaa bal الاتصaalu laakiin waxaa la shardiya inuu xiriir u jiro wاlkasratu cadadkana uu badan yahay laa غayr yani itisaalkaas waa maxay xadadkii iyo qofkan warka sheegay inuu itiصaal uu ka dhexeeyo iyo alkasra ayaa intaa keliya ayaa shardiya alfصl الthaamin faslka sideedaad mutawaatir waa soo fahamtay marka waxa culimmadu ay aljarx والtacdiil ama taصxiix والtadciif iyo taxsiinka ay la galaan tawaaturkii maaha haddaan ogaanayna marka naql aaxaadi aaxaadka markuu noqonayo huwa an yakuna الnaqlatu waa in dadka xadiidka warinaya ay noqdaan lam yablغuu min alkasrati badida aanay ka gaarin xaddan aanay ka gaarin heer yastaxiilu macahu tawaaطu'hum calى اlkadibi ay mustaxiil ay noqonayso inay been isku waafaqaan ma dabqada kala duwan dabcada ani hadal kale ima qoran maxaa idin qoran fasal kalea ku jira aan arka keen الفصل الثامن ولا يشترط في نقلة التواتر الإسلام أو العدالة بالاتصال والكثرة waa k intaas ku joojiyey aan sii wadno marka فlو rawى الواaقعaةa hadii dacdada ay weriyaan cadad min الكفاari aw الفasقة cadad oo gaalo ah tiro fara badan dad fara badan oo gaalo ah ama fasqa haday wariyaan bxayثu ymtanicu tawaaطu'hum calى الkadibi oo ay mustaxiilna ay tahay inay been isku waafaqaan tahbt ama habatat اlwaaqicatu dhacdada iyada marka way sugnaanaysaa mثala waaqacadii waxaa wariyey ilan wuxuu leeyahay wuxuu rabaa inuu taageero fikradii ahayd islaamna shardi maaha cadaalana shardi maaha marka haddii cadad kufaara ay wariyaan oo faasiqiin ay wariyaan laakiin mustaxiil ay tahay nimanka intay meel intay fariisteen oo ay shireenoo hadal go-aan ay soo gaareen taa hadday mustaxiil ay tahay oo nina uu degan yahay qaarada koowaad nina uu degan yahay qaarada toddobaad oo weligood ba ayna is arkin aan iska warhaynin xaaladaasoo kale waaqacada way sugnaanaysaa tawaaturkay soo gelaysaa saas ula jeedaa waxaan u gudbaynaa marka alfasl aلthaamin annaql axaadiiث wa huwa an yakuuna الnaqalatu inay noqdaan dadka xadiidka warinaya lam yablغuu min alkaharati inaanay badida aanay ka gaarin xaddan heer yastaxiilu macahu ay suurtagal ahaanayn ama yastaxiilu macahu bimacnaa mustaxiil ay tahay oo tawaaطu'uhum inay isku waafaqaan calى اlkadibi been tawaaطua waxaa loola jeedaa tawaafuq inay isku waafaqaan macnaheedu waa maxay kii hore waxaan nihi tawaaطuhum calى اlkadibi soo maaha tawaaطu waa maxay caqli ahaan iyo caado ahaan ba waxayna u suurtoobeyn cadadkan tirada badan xadiidka welin hadda toddobaatan saxaabi baan niri ama waxaan niri cadad baan sheegnay waxaa mustaxiil noqonaya dadkaas inay beenin isku waafaqaan ayaa mustaxiil noqonaya ama way kala fog yihiin oo mayan is arkin ama hadday isla joogaan xataa raadi waasicooda diinigaa sarey sidii saxaabatu rasul lahi sal alيه wasalam ninba meel buu degan yahay ninba qaarad buu degan yahay dadkii oo kale ka dhig kaasoo kale yani caqligaa ku siimaya inaad tiraahd ama meel intay ku shireen oo conference samaysteen kadibna ay waxaan resolution ahaan usoo saareen qaraar ahaan oo dadka markaa lasoo suuq galeen taasu marka maaha marka yastaxiilu macahu tawaaطuhum calى اlkadib macnahaasa loola jeedaa wlow طلba mina dikr الxad الfاصل byna الأxاadi والتawاturi lama اstaطacna ذalik haddiina laga dalbi lahaa inaanu sheegna xadka u dhexeeya axaadka iyo tawaaturka maba karneen buu leeyahay arrinaan sheegi karna maaha فنحن نعلم waxaan ognahay أنa نqل laga bilaabo meeشhan ilaa akhirka wuxuu ku siinayaa wax logic ah hab mathematic ku shaqeynaya xisaab ahaan riyaadiyad waa inaad ku baraarugto jumladoo dhan wa isku xiran tahay calculationuu samaynaya marka haddii mid ay kaa baxda tan kalea kuu goynaysa la soco laga bilaabo meesha faxiina naclamu goortaan aan ogaano fanaxnu naclam waxaan ognahay de أna naqla alfi rajuli lixaadiثi ma kun ruux hadday hal dhacda ay soo xigtaan waa kun qof oo isla socda ayaa hal dhacda ka waramay huwa mutawaatirun qaطcan kaasu inuu mutawaatir yahay boqol kiiba boqol falow kaana aqala bwaaxid haddii kunkaas mid uu dhiman yaho sagaal boqol sagaashan iyo sagaal ay yihiin lam yakruj naqluhum can الtawaatur raritaanka ay soo rareen iyo xigashada ay soo xigteen xadiidkaas ama dhacdada iyada mutawaatir weli kama bixin kun baanu niri kunkii mid ka dhin sagaal boqol sagaashan iyo sagaal weli waa sidii wa fi lwaqti nafsihi iyadoo haddana arinku uu same time meesha saas ay tahay naqlu اlwaaxidi wاlاثnayni axaadiyun yaqiina midka dhacdada uu wariye hal qof iyo waxa ay wariyaan laba qof aaxaadi baan leenahay wa baynahuma maraaxil heerar baan udhexeeya kan waa hal kanna waa labo marka haddii mid uu wariyana waxaan leenahay axaad hadday laba wariyaanna waxaan leenahay axaad iyadoo maraaxil ay udhexeyso fii xiin marka laga hadlayo maalan mutawaatirka markaan ka hadlayno kale sidaas oo kale waa kun waa mutawaatir sagaal boqol sagaashan iyo sagaal weli waa mutawaatir iyadoo ay sidaa tahay marka wuxuu rabaa inuu yihahda taxdiiduha bicadadin siday muxadiثiinta qaarkood isku daaliyaan oo kale ayaa iska adkaanaysa fayanbagii marka waxaa haboon an yuclama in la ogaado ana naaqila kan xadiidka soo warinayo naaqil haddaad maqashid waa raawigii naql haddaad maqashid waa riwaayadii annaql haddaad maqashid waa arwa oo la jamciyo wey mar kelimaadkaas way soo noqnoqonaya waxaa haboon marka an yuclama in la ogaado أن الناaqل in kاna waaxidا faqط haddii kan xadiidka warinaya uu mid keliya u yahay hal qof baa warinaya mثalا hebel ayaa xadiidka warinaya faqad اxtamala waxaa suurtagala an yakuuna inuu ahdo ruuxan keliya ee xadiidka warinaya kaadiba nin been sheegaya walow danannaahu aanba moodna eh sida malada raajixa saadiqan inuu run sheegayo maxaa yeelay suurtagal ayaa jira walow boqol kiiba hal boqol kiiba laba boqol kiiba toban possibility waxaa jiri karta qofkan inuu been markaa sheegayo ama aanba ogaana qofkan inuu qof run sheega yahay oo nin lagu kalsoon yahay laakiin suurtagal baa jira waxtamala waxaa suurtagala waa suurtagalka labaad an yakuuna qad tawahama shayئa calى khilaafi ma huwa calayh inuu wax ismoodsiiyey si ka duwan sidii xaqiiqdu ay ahayd waxaa laga yaabaa isagoo nin been sheegay aanan ahayn oo runna raadinayo oo runna lagu yaqaan oo isleh bal dhacdadii sidii ay u dhacday ugaga warbixi inuu haddana wax ismoodsiiyo meeshii uu ka dhihi lahaa laba ruux baa isdagaashay inuu yihahdo shan bay ahaayeen meeshuu nin inaa ka sheegi laha u yihahdo laba nin bay ahaayeen meeshuu sabti ka sheegi laha arbaca uu sheego waxbaa dhici kara ila qofku waa bini aadama aw amase nasiya kayfa kaana اxaadis ama waxaa suurtagala ah inuuba halmaamay sidii dhacdada u dhacday aw غayra ذalika min ixtimaalaat ama kaa wixii ka soo haro suurtagala waxbuu rabaa inuu dhisay ogow fain أkhbara iyadoo saas ay tahay oo maladuna ay saa noo dulxoomayso oo weli aan shakisanno isleedahay amuu been sheegay amuu xismowsiiyey amuu halmaamay oo dhowr su-aal madaxeena ku socoto ayaa wuxuu leeyahy fain أkhbara aakharu binafsi الkhabr hadduu mid kale intuu yimaado oo isla khabarkii uu noo sheego isagoo u sheegay sida ninkan u sheegay oo kale واتفقا في اللفظ والتفاصيل ayna isku waaفقaan xagga lafdiga isla dhawqi isla oraahdii والتafaaصيل iyo kala bixbixinta detailska oo ninkan una siina kan una siiyo faإna quwaةa xukmina بصحaة الkhabr تزdaad kaثيirا awooda oo markaa n xukumka aan xukminayno khabarkan inuu صaحيiح u yahay awoodeeda kor bay usii kacaysaa maxaa yeelay mid baanu ka shaksan waxaan islenahay meeshuu arbaca ka yiri ama sabti ahayd meeshuu ka yiri saacad waxay ahayd maala kowdii amaba iska ahayd labadii meeshuu ka yiri saddex qof bahd ama iyadoo aan leenahay ayaa qof kala yimid wuxuu yihi sidiibu u sheegay maxaa dhacaya marka garaadkii fakerkeena ee possibility ku dhisnaaga kor u kacaya in yar baa waxaan soo ogaana maxay allayl ninku wuxuu sheegay waa run haddiiba ninkan uu waafaqadaan leenahay haddana wuxuu leeyay falowindama ilىa khabarihima معرفتنا أنهما لم يلتقيا بعد الحادث الذي أخبر عنه كان إdراaكna أشhد قوة wuxuu leeyahay haddii arintaa ay ku soo darsanto ogaal aan ogaanayno labadaa nin inaanay wada kulmin dhacdada markay dhacdo kadib inaysan wada kulmin haddaan ogaanana waaa kusii waxaa sii ziyaadaya oo maaragtay yaqiinteenio idraageeni iyo fahmkeeni sii ogaagaya uu sii xoogaabaya maxaa loola jeeda macnaheeda wuu sii xoogeysanaya maxaa loola jeeda macnaheeda macnaheeda waa maxay maalan labada nin nin baa war sheegay shaki baana soo galay nin kalea yimid wuu taageeray noocan ma yaqiinteeni way sii ziyaad waxaan leenahay labada nin maba hadiiba ay eh, kana uu hadal u yihi kana uu sidii kale u yihi alla meesha waxbaa jira oo waa shaygii waa noocan ma waa fiihi riix min asidq runbaa meesha ku jirta laakiin shaki kalena soo geli kara sooma ama marka dagaalku u dhacay kadib intay meel wada fariisteen oo haddana ku heshiiyeen war maalin arbaca aan ka dhigno kaasa gardarna aan niraah waa intaas markhaati laydin qabsado laakiin haddaan ogaano bacda alxaadis alcadad kadib inaysan bas arkin oo labadood intay meesha isugu yimaadeen nina uu aggaa aaday midna uu xaggaa aaday iyadan laftirkeeda waxay ziyaadinaysaa maxay yaqiinteena dadaan wada shirin oo wada fariisan bacda alxaadis tan way ziyaadaysaa sii soco marka walaa yuqaalu marka la dhihi maayo ina quwaة اlkhabari hadalkii lasoo xiganaya awoodiisa quwada iyada irtafacat biriwaayaةi الثaanي ilى الضicf la dhihi maayo kan labaad riwaayadiisa ضicfi bay noqotay ku magacaabi mayna bal ilى aضcaafi kaثiira jidا laakiin waa laablaabyo kala duwan marka ilىa ضicfin weye ilى aضcaaf maaha ضacfi maaha ilىa ضicfin labalaab keliya maaha bal ilى aضcaafi kaثiira jidا bal laablaabyo yani iyadoo lasii laablaabo mana foldis noqoto wey لأنa اتifaaqahuma maxaa isku waafaqitaankooda fi التafaasiili ay isku waafaqeen shayga kan detailskiisa kala saarsaarkiisa yadulu wuxuu muujinayaa calى أna ma qaalahu xaq waxay yihahdeen inuu xaq u yahay faإna التafaasiila maxaa yeele marka lakala ilan tafaasiil markay meesha timaado waxaa laga yaabaa in marka jumle ahaan loo sheegay wixii guud in la yihahdo waxaabaa dhacay oo qof kastaba uu iska sheegan karo oo nooca xataa malayn karo laakiin marka la yihahdo meeshaasu taagnaa kan feerka bilaabee dhar saasu kalo xirnaa kan meesha ka baxay meeshaasu taagnaa saacadda meeshaasay taagneed inta hebel baa ku beegnaa kelmadaaba kan yiri kana kelmadaaba ugu jawaabay tafaasiil markay timaado maxaan leenaha faina tafaasiil اkaثiir tafaasiilshu markay timaado marka quwadii way sii ziyaadaysaa maxaa yeel tafaasiil way adag tahay in laisku gegeeyo lasoo dhoroobo laisku keeno oo laga sameyo waa adag tahay fabricationku ma sahlana faina التafaasiil الkaثiiraةa kala saarsaarka fara badan almakduubata ee beenta ah almawhumata ee laismoodsiiyey laa تtafiqu sudfatan bachance iskuma waafaqdo wey sudfatan si haakada maaha ila calى nudratin shadiidati jiddan ilaa naadir mooyaane macquul maaha hadday dhacdana oo w eh, kunkii yani laga yaabo ah, boqolkiiba hal jeer in la helo laysku geegeyey inay iswaafaqaan laakiin siday ay u badan tahay ay sunada ilaahiga ku darasata fi hada اlkown tafaasiil inta laysku geegeeyo oo noocan ma midba midka kale uu hadal inta u keeno hadal kale u keeno kadib wax laga dul dhiso ay qaacide ay noqoto taa ma dhicin buu leeyahay kamaa yuclamu sida laga ogaan karaba min nadariyati alاxtimaalaati اlmacruufa fi cilmi الriyaadiyaat sida laga ogaan karo theoryga la yaqaan ee xisaabaadka lagu barto lagu magacaabo nadariyaة ااxtimaalaat waa meesha xisaabta ay dhahaan probabilitieska la dhaho ay yidhahdeen nadariyad nadarada ixtimaalaad waa maxay suurtagalba suurtagal buu kuu dhiibaya suurtagalba suurtagal buu kuu dhiibaya ilaa ugu dambeynta xisaab ahaan markay socoto accumulation ay yeelato wixii intay isku tagaan wadarta soo baxaysa ay tahay wax logically maskaxaan loo aqbali karo marka wuxuu le xisaab ahaan xataa haddaad u dabageshid iyo xadiidka markaad xisaabtii aad u adeegsid xataa waxaa kuu soo baxaya nadariyada faa'iidada ay faa'iideynayso probability-ga iyo نaظaرiyada hadda aan ku dul dhisan xadيiثka isku mid u leeyahy sheekh وكuلama زاad العadد واaحidا كulamaa jeer walba oo tiradu ay mid markaa ku soo darsamana زاadت quwaة الxukmi xukumka awoodiisa ziyaadaysa maعa wuجuudi اxtimaali ضaciifi jidda iyadoo ay jirto marka suurtagal aad yaad u liitoo nugeyl uu ku jiro بأna الأmra huwa calى khilaafi ma akhbaruuه inuu arinkaba uu ka duwan yahay sidai ay sheegeen xatىa yaصila الأmru ilaa arinka uu ka gaaro cinda marxalaةi heer heerkaasoo غayri mucayanati aanan xadidnayn oo min alkasraةi badidiya إilىa an naqطac ilaa aanu ka goyno بأna ma أkhbaruu bihi waxay sheegeen huwa fii waaqiع الأmri marka xaqiiqda loo baxo calىa ma akhbaruu say u sheegeen inay tahay wayancadimu الاxtimaalu الmuqaabil meesha waxaa ka baxaya marka suurtagalka ee kaa ka soo horjeedo lidka ku ah wa hadihi اmarxalaةu marxaladan iyada hiy tawaatur waa mutawaatirkii wuxuu kula soo galay wax iska loojiga oo xisaab ku salaysan oo numberba number loo geeye number number loo geeye lakin wuxuu rabaa inuu suga maxay waxa lagu magaca tawaaturka wmin hada w min hada arinkan xaggiisa yatabayan waxaa ka cadaanaya أna alkhabر الأxaadiي aaxaadka khabarkiisu inuu yahay ma kana ruwaatuhu waaxida faqط aw اثnain aw أkثar waa xadiidka ay warinayaan warinaya hal qof ama laba ruux ay warinayaan ama laba in ka badan lakin maxaa shardiya ma lam yblغ xad التawaturi intaanu gaarin xadkii lagu talgala mutawaatirka طabqaadkii sanadka dib dambe ugu noqo oo mar kale ku noqo maxaan leenahay hal wqul غariibi ma rawىa raawin faqط waa tanuu naadimku le mid markuu wariy hal qof maxaan leenahay waa axaad laba qof baa طabqadii ku jirta waa axaad saddex baa ku jirta waa axaad cadad ka ziyaad haduu doono lakin waa inaanu ku darsamin maxay tawaaturka waa inaanu ku darsamin mar walbana waxaa la xukminaya dabaqada ugu yar ee sanadka maala maala waxaa laga yaabaa in xadiidka ilan aaxaadka waxaan u kala qaybinayna gariib waa marku hal qof uu warinayo caziiz waa markii laba raawi ay warinayaan mashhuur waa markii saddex iyo wax ka badan ay warinayaan goormaan marka xadiidka aan leenahay gariib goormaan leenahay caziiz goormaan leenahay mashhuur tacriifkeed waan soo fahmnay waxaan leenahay gariib dabaqada ugu yara mar walba xukminayna waxaa laga yaba hal saxaabi inuu warinayo lakiin dabaqda laba taabic yihiin dabaqda kale saddex taabic yihin kee ugu yar hal kaasaan ku xukminayna marka xukunka mar walba waa aqal طabqa wey xadiiskan waa wa gariib ma miilcisanayna طabaqaadka kale waxaa laga yaabaa in meeshan toban toban toban ay yihin lakin la helo mid laba ay werinayan maxaan leeyahay waa casiiz tobankaa shaqadeeda maaha waxaa laga ya in la helo soddon soddon soddon lakin meel keliya aan ka hela maxay saddex waxaan le inta kale shaqadeedana waxaan milicsanayaa saddexdaas mashhuurka marka طabqada marka la xukminaya waxaa lagu xukminaya biaqali cadadin fi طabqa tirada ugu yara meesha markaa ku jirta marka waa marka xadiidka la xukminaya macnihiis waa sida ومن هنا mا lم يبلغ xد التواتر markuu yihi kadib wuxuu l وhذا المصطلحu erebixintan sharciga aan hadda ka soo dhawaajinay huwa لغayri الxanaفiyati wuxuu u dhacaya dadkan axnaafta aanan hayn oo axnaafta iyagu way kala saaraan oo waxay leeyihiin waxaan u kala qaybinana mutawaatir waxaan u kala qaybinaynaa mashhuur waxaan u kala qaybinaynaa axaad marka mutawaatirku waxay leyihin waan ku waafaqsana lakin mashhuurka oo kale waxay leeyihin haddii ruwaadu ay yihiin waaxid aw اثnain ay yihiin laakiin oo صaxaabatu rasul lah sal alيه waslm kadib intishaarka iyo gadaashooda u yimid ima fii cahdi taabicin oo taabici taabicin markaasaan ku magacaabana bay lehin mashhuur marka awxaadkan waxay ku magacaabaan waa xadiiث walba ee aanan gaarin xadda tawaatur aanan gaarin fii cahdi صaxaabati ridwan اllahi calayhim wixii ka dambeeyaba bimacnaa haba haba sii faafee marka iyaga waxaa moodaa waxay ku salaynayaan asl sanadi طبقة الصحاaبة ayaa mar walba agtooda xadida lakin waa اkhtiلاaf ay dhahaan waa technicality ee maha ti xaqiiqda maha والمحadiثuuna يqasimuuna أخباaر الآxاadi إلى ثaلاثة أقساam محadiثiintu أخباar آxاadka waxay u kala qaybinayan saddex qaybood waa intaan hadda soo sheegnay oo qaar ka mida alأwl kan ugu horeeya alxadiiث اlfard xadiidka fardiga lagu magacaabo fardi haddaad maqisho waa midkaan lahayn mid baa warinaya wqad yusmى الغarيiba waxaa laga yaba in lagu magacaabo غarيib wahuwa man farada bihi raawin faqad raawin waaxid waa xadiidka uu la gaar noqdo hal raawi waa tan hadda soo sharxnay الثاني kan labaad alxadiiث العaزيiز xadiidka caزيizka ah whuma rawaahu اثناni waa xadiidka laba ay warinayaan wahuwa aclى min الfardi kii hadda fardi aan ku magacabno ka sareeya الثالث kan saddexaad alxadiiث الmashhuur waa xadiidka mashhuurka ah whuma rawaahu ثaلaثaة faأkar waxay wariyeen saddex in ka badan walam yaصل xad التawaatur lakin aanan gaarin darajadii ama heerkii tawaaturka aanan gaarin saddexdaabaa loo qaybiya marka muxadisiinta markay l xadiidkan waa ضaciif xadiidkan waa صaxiix saddexdaa shay un bay ku dureersiiyaan waa ilaa mutawaatirka ma soo gelaya baabkiisa xujiyaة akhbaar الأxaad akhbaar الأxaad xujinimadooda iyo sida loo soo deliishanayo dabcan hadda waan soo fahmnay mutawaatirka inaan hadal kale aan u dhinayn haddii la yihahdo mutawaatir halaga daba qaatana de qur-aanka mutawaatir kusoo oror halaga daba qaata ka dhalanaysa taas marka ma soconayso waxaan ka hadlayna waa aaxaadkii wey waxaan ka hadlayna khabaru الآxaadi in kaana ruwaatu اثنayni faأksar khabarulaaxaadka haddii dadka warinaya laba ay yihiin in ka badan waصaxa sanad shuruudan si fiican ula soco khabarulaaxaadka dadka warinaya hadday yihiin laba in ka badan ko waصaxa sanada sanad ahaanna u asaxo saddex walam yakun lahu cila wax bushiyana sanadkii aanu ku jirin afar walam yucaaridhu ma huwa aqwى minhu aanu ka hor imaanin wax ka awood badan maxaa dhacay afarta shardi hadii la helo afaada الظن الراaجixa mala awood badan buu ina faa'ideynaya maxaa kaloo dhacaya وwaجب الcamaل bihi waxaana waajiب noqonaya in lagu camal falo maعa ma fiihi min الشhubهaةi iyadoo shubhaba ay ku jirto shubhadaas لأnnaha shubhaة weeye ضaciifaة aad iyo aad u tabar daran mardudaة bmacnaa la radinayo ilan waxaa laga yaaba in shubhada waxa laga yaaba laba keliya soo maada laba hadday yihiin amay wax isku gegeeyeen iyo shubhooyinkaas oo kale shubhada waa waxaan cadayn oo laakiin bimacnaa la maleeyo ayaa shubhada ay noqonaysaa taaba ha jirta lakin waa mid aan la tixgelinin bu leeyahy wa adcafu axwaali الnaqli marka xadiidka lasoo warinayo axwaashiisa waxaa ugu daciifsan an yakuna الnaaqilu waaxida faqad midka warinaya inuu mid keliya noqdo taasa ugu daciifsan sababtan waxay tahay wdalika lima yaridu عalayhi min الاxtimaalaati الثالثi dikruhaa taana waxaa ugu wacan iyadoo ay yani in suurtagalka jira meesha ah inay suurtagal ay tahay inay kusoo dul arooraan suurtagaladii kala duunaa ee aanu kasoo hadalno kale ixtimaalaad kadib somayna soo sheegin oo ahaa amuu kan been sheegay fain indama aakhar amuu saan noqday fain indama aakhar ixtimaalaadkii aanu kusoo sheegeynay fii nadariyati riyaadiyaat oo kale inay meesha timaada laga yaabo wqad اkhtulifa fi الاxtijaaji fi الshariicati bkhabr الwaaxid waa la isku khilaafay in lasoo deliishan kara khabr waaxid shareicada marka loo baxo faankarahu cadad kabiiru min اlculamaa culimo fara badan cadad aad u tiro badan baa diiday fasamowhu اgariib marka waxay ku magacaabeen gariib وجaعaلaه bعضهم شhاaذا qاarkoodna waxayba ka dhigeen شhاaذ bay ka dhigeen وبعضهم mنkرا qاarkoodna mنkر bayba ka dhigeen mنkر iyo شhاaذ waa noo iman doona شhاaذ waa wixii eh, marka uu la شhاaذ noqdo grوub qof فiقa ayaa wuxuu khiلaafay qof ka fiqaysan ama nin baa wuxuu khiلaafay grوub kale ee ka fiqaysan فiقa waxaa loola jeedaa xagga kalsoonida kaga leh mنkarkana waa markuu qof ضaciifa uu yahay uu khilaafo qof بmacnaa فiقo eh, ah wanaqaluu can imaami axmeda can imaam axmed waxaa laga soo wariyey anahu qaala inuu yihi itaquu hadihi اlgaraa'iba war iska jira garaa'ibtan axaadiitan saana iska jira faina caamataha say u badan tahay manaakiir oo waxaan la oqoon qaala ibn xajar raximah اllah ibn xajar wuxuu yihi axmedu wagayruhu yuطliquuna اlmanaakiir cala afraadi اlmuطlaqa alimaam axmed bn xambal iyo culimo kaleba manaakiir waxay ku tilmaamaan axaadiisa gariibka ku timid waqad ixtajuu marka tan iyada waa masale aan u iman doona faahfaahinteeda wqad اxtajuu bأn اllaha اshtarطa waxayna dadka marka diidaya ee leh khabaru waaxidka haddii fardi muطlaqa uu yahay oo qof keliya uu warinay anagu ma aqbalana markay leeyihiin waa in daliil ay keenaan daliilkooda waxa uu yahay bأn اllaha اshtarطa fi shahaadati shaahideyn waxay yihahn ilahay marka markhaatida laga hadlayey wuxuu u shardiyey laba markhaati ma dhihin hal qof fain shahida waaxid haddii hal qof uu wax markhaati kaco lam yaxkum اlqaadi bishahaadatihi calى xusmati basl ninka qaaliga ah ninkaa markhaatidiisa goob yaroo xataa bmacnaa basla uxukmin maayo bmana waxaan macno lahayn xataa iska taafiha hadduu meesha yimaado anaa markhaati ka ah xataa loo xukmin maayo yihahdo walow basal ba ha noqdo waa shayga ugu yaro bmacnaa wax taafiha o wax saas aanan hayn la xukmin maayo buu leeyahy mahma balaga xaduhu min alcadaalati wاdabd intuu doonaba ha gaarsiisnaado nasiibka ninkaa kaga soo beegan cadaaladii iyo xifdigii واxtajuu ayضا waxay kaloo soo xujaysteen bmacnaa meeshuu doona ha gaar ilahu ninkan uu noqdo ninka ugu cadaalada badan ugu taqwada badan ugu cilmiga badan ugu fahmada badan ugu xifdiska badan ha noqdee marba hadduu keligi yahay haddayba arrinta markhaati ay markhaatiba ay gaarto la dhegeysan maayo wey macnaha uu sheegaya hadduu keligii u yahay واxtajuu ayضا waxay kaloo soo deliishadeen بأن الإimaama cmر بن الخطاaب رضي الله عنه radda khabر المرأة الواaxدة waxay kaloo soo deliishadeen cmر بن khطاaب ma aragtay gabar intay u timid bay markhaati kacda keligeed bay ahayd marka kaa dhegeysan maayo waradda khabra abi musa fi الاstئdاn wuxuu diidoo kale abu musa markuu yihi uu u sheegu yihi istidaanka habkaabaa loo idan dalbaa marka guri la gelayo waatun uu ku celiyo xadiidkii mashhuurka ahaa xatى shahida lahu shaahid ilaa mar nin kale intuu ugu yimid yihi anaa joogay oo arinta la socdo واxtajuu ayada waxay kalo soo deliishadeen بأن الإmاaم عaليa رaضي الله عanه kاna laa yqبل xadيiثا عaن النaبي slى الله عليه وسلم حتى يsتxلفa مxadiثahu عlى ma yarwي علي بن أبي طالب رضي الله عnه weligii ma أqبلin xadيiث oo rasulka عaليه sل laga soo wariyo ilaa uu ka dhaariyo qofka xadiثka sheegay ii dhaara bu leh ma hubtaaniho إlا الإmاaم أbا بكri abو بكر buusan weligii aanu dhaarin فإنa عaليا kاna yqبل riواaيaته duna استحلاaف cali بn abi طالب marku abu bakr arinka uu gaaro xadiidkiisuu aqbali jiray isagoo aanan dhaarin laakiin qofkii abubakr ka soo hara weligii wuxuu dhihi jiray ii dhaaro marka waxay muujinaysaa hadalkaa keliya kaafi maahan ee waxaa loo bahan wax kaloo saboort gareeya ee taageera غayra ana jumhuura culamaaءi الmuslimiin laakiin hadalkaas gurub gaara yidhi oo aan saa u badnayn laakiin culimmada say u badan yihiin multitudekooda oo tiradooda say u badan tahay yufariquuna bayna الشhahaadati والriwaaya way kala saarayaan shahaadada iyo riwaayada waxay leeyihiin waxbaa isaga kiin darane isaga kiin darsane ee kala saara wax shahaadada lagu magacaabo iyo wax riwaayada lagu magacaabo arrintaad ka hadlayseen maanta o dhan waa witnesska markhaatida laakiin tan aanu ka hadlayno waa ariwaaya xadiidka marka la warinayo marka way kala duwan yihiin fayaqbaluuna khabr الraawi الwaaxid wxuu marka xadiidka laga hadlayo waa la aqbalayaa الraawi الwaaxid khabarkiisa waa la aqbalaya markuu mid keliya u yahay wayaruduuna shahaadaة الshaahid الwaaxid lakin mar markhaatida ay gaarto qof keliya markhaatidiisa waa la celinaya waa la diidaya وqad اxtaja الshaaficiyu lidalik alimam shaafiعي marka wuxuu ku jira gruubka leh jamhuurku la raacsan yahay ee leh waa la aqbalaya marka muxuu usoo deliishaday wuxuu usoo deliishaday بأن النabiya salى الlahu عalيه waslم rasulka alيه الصلاaةu وaسلاam kaana yursil الرusula axaada ilى الأطراaf rasuulka alيه الصلa sلام wuxuu dili jiray wuxuu diri jiray rusul buu diri jiray iyagoo keli keliya hebel baa meesha loo diray mucaad baa inta loo diray hebel baa inta loo diray ilى اأطراaf dacalada iyo maaragtay adduunyada u kala diri jiray geesaheeda iyo madiine iyo maka liyubaliغu awaamir الشharيc say dadka u gaarsi liyubaliguuhum awaamir الشharيc say dadka diinta u gaarsiiyaan shariicadii وكانت تقuم عaليهم الحuجaة بذلك xujana waa ay ku dul istaagi jirto waa maxay hadalkood waa la aqbali jira wey maaha mucaadow keligaa miyaa socda rasulka aليه الصلa سلام maxaa cadaynaya inaad run sheegeyso qofku yiri malha bu yihi hadda ka hor hebelow meeshaa tag qof yiri qof kale hala raaciyo arintaa lama hayo bay leeyihiin waa imaam shaafiعي hadalkiisa ونحnu narىa sheeka hadalkiisa wey annaga waxaa noo muuqda aanu ra'yeyneynaa أنhu يqبل waa la aqbalaya wax muشkilada kuma dhisna oo kuma jirto wax balaa i baasoo ku jiraayo malha in la aqbalo maعa الxadر الشhadيidi iyadoo digtooni aad u darana meeshii ay jirto والتayaqudi iyo fiijignaan iyo والتahabuti iska hubin halayska hubiya buu leya lakin hala aqbalo lama diidin maع اعtibaari maع اعtibaari an yakuna الmتفrid bihi إmاama ضاaبطa iyadoo weli intaa keliya maha la tixgelinayo qofka keligii warinaya inuu noqdo nin imaam ah ee daabida imaamkaan ka hadlayn waa aimadii xadiidka wey kuwan salaada dadka bixiya maaha daabidna uu noqdo wey waa yani taana waa in meesha xisaabkaaga ku dar weeye accountiga lagu daro kamalikin wالshaaficiyi وaxmeda sida imaam maaliك oo kale aimaam shaafiعي axmed oo kale abu xaniifa iyo wixii lamida fayakuunu xadiiثuhu صaxiixa marka xadiidka uu noqdo صaxiix aw qariiba min tamaami اdabdi haddaanay dadka xataa gaarin ama ku dhow cala aqal aanan ka fogeyn fayuqbalu wayakuunu xadiiثuhu xasana marka ruuxa isaga ah haddaanu gaarsiisnayn imaam shaafiعي ah, ragga o kale hadaanu gaarsiin lakin uu ku daba dhow yahay waan aqbalayna xadiidkiisa laakiin ma gaaraya darajadii taami dabdi ee wuxuu gaaraya khafiifa dabdi oo xadiidkiisa xasan buu noqonaya fain kaana caadiya الضبdi laakiin haddii xifdigiisu caadi u yaho dadka kale aanu ka dunayn oo nin caadi iska yahay marna halmaami karno marna uu wixii hayn karo rudda xadiiثuhu wa kana shaada xadiidkiisa waa lagu celinaya shaadna waa lagu tilmaamaya wa haa hunaa meeshan aanu ka hadlayno aanu hadda taagannahay keyska aanu ka hadlayno mazallaةu aqdaamin waa meeshu gomadaha ay ku simbiraxdaan rag fara badan baa ku simbiraxdo wey wa kaثiiru min almuxadisiina in fara badanoo dadka xadiidka yaqaan ahna yakfuluuna can hada اlaصl waa ay ka dhoohan yihiin mabdaan princibalkan hadda aanu sheegeyn asalka kan kuma baraarugsano wey wa yatasahaluuna waa iska fudaystaan fayansibuuna bisababi dalik arintaas sababteeda oo tasaahulka ku dhisanna waxaaba laga yaaba inay diinka u tiiriyaan oo u aaneeyaan min algaraa'ibi waxyaabaha garaa'ibka oo fi اlacmaali waاlictiqaadaati maa laa tasixu nisbatuhu waxa ay ansixi karin in loo nisbeeyo oo loo tiiriyo ilahi diinka loo tiiriyo tasaahul baa yimaada buu yihi dad fara badan waa iska fududaystaan waxaana laga yaaba wax weyn markaa meesha inay ka yimaadaan wma dakarnaahu wasawaabu اlmuctamadu in sha allah waxaanu sheegnay ayaa saxsan markaana la cuskanaya alاxtijaaju biakhbaari اaxaadi fi اlcaqaa'id marka waxaa jira niman lagu magacaabo rationalistisa ama alcaqlaaniyuun lagu magacaabo caqlaaniyiinta ha noqdeen muctaziladii hore u jirtay iyo muctazilada hadda jirta ha noqdeen midkay doonaan ha noqdeen gruubkay doonaan ha galeen calaa kulin waxay aaminsan yihin wax lagu magacaaba khabr اwaaxid marba xadiidka haduu noqdo khabr اwaaxid ama axaad haduu noqdo inan caqiidada aanan loo soo deliishan karin kuwaa qaba arintaana waxay ku bixida inay inkiraan axaadiid fara badan khabr waaxid ku soo bukhaari xataa ku qoran sida xadiidkii ciisa soo degitaankiisa oo kale maadaama khabr waaxid uu kiyimi yihahd ma aqbalayno waxaa ka mid a ah xadiidkii nabiy lahi sulayman laatuufana leyla miata imra'a ayaan caawa wada marayaa boqol baan wada mari doonaa oo xadiidkii tilmaamay kale axaadiid fara badan bay dariishada kala baxeen o ay leeyihin khabar waaxid buu ku yimid iyadoo bukhaari marka uu ku qoran yahay dad fara badan oo u ololeeyen way jiraan annaga naga mida laakiin walilahi alxamdu culimmadu intay u jawaabi kartaa loo jawaabay waana laga hadlay keyska isaga marka khabar waaxid daliishigiisa iyo ka yeelashadiisa markii meeshan la marayo ayaan marka u baxayna yuxtaju biakhbaari اlaxaadi fi اlcibaadaati wاlmucaamalaati wagayriha waa lasoo deliishanayaa akhbaar aaxaad cibaadaadka iyo mucaamalaadka wagayriha kalama saarno wayadhabu jumhuur اlusuuliyiin waxa ay ku tegayaan ilى ana khabr اlaxaadi laysa xujaة fi baabi اlcaqaa'id usuuliyiinta waxay ku tageen waa usuuliyiinta in khabar waaxid aanu xujo aanu ahayn baab اcaqaa'id marka laga hadlayo maa lam yakfur ruwaat اlkhabri xatى yakuuna mashhuura haddii dadka khabarka warinaya aanu cadadkooda aanu badanin ilaa uu ka gaaro mashhuur bimacnaa waaxid markuu yahay waa adag tahay bay leeyihiin oo gariib markuu yahay caziiz markuu yahayna way adag tahay bay leyihin lakin markuu mashhuur uu noqdo waa marka lasoo dhoweyn karo maxaa dhacay liأna اlmashhuura yufiidu طmaأniinaة اlqalb maxaa yeeley mashhuur markuu gaaro oo xadiidku saddex lug uu ku soconayo oo saddex maaragtay qodob uu ku taagan yahay oo dhardhaar uu ku taagan yahay waa marka qalbiga uu ku xasili karo wey wa mithlu kahraةi الruwaati fi hada kahraة الshawaahidi wاlqara'in ruwaadda badashadeeda waxaa u dhigma kahraة الshawaahid xadiidka shawaahidiisu inay bataan iyo wاlqara'in qara'inta muujinaysa waa waxay dhahaan supporting circumstances markii lowga ay u baxaan bimacnaa wax taageeri kara ee qariino u noqon karo wixii xoojin kara waa inay meesha la socdaan ama algariib اladي huwa mfrad min kuli wجهi lakin gariibka meel walbaba mfrad ka ah falaysa xujaة yubnى calayha اctiqاad xujo ma aha oo wax lagu dul dhisi karo اctiqاad markii meel walbaba dhan kasta oo xadiidka laga eego markuu mfrad mfrad uu la soo taagan yahay oo ula jeeda fardi uu yahay caqiide in lagu dhisa mahan buu leeyahy walaa takfiira bmukhaalafati xadiiثi اlaxaad laiskumana gaalaysiin karo qofka hadduu xadiiث axaada uu diido wala اlmustafiid iyo xadiidka mustafiidka markuu yahay mustafiid marka culama xadiiث waxay leeyihiin mustafiid iyo mashhuur farqi uma dhexeeya ra'yi qaar waxay leeyihin mustafiidka waa waa uu ka badan yahay cadadka mashhuurka qaar waxay leeyihin mashhuurka asalka marka la fiiriyo mustafiidkana marka dambe uu gadaal u ka faafay waxay doontaba ha noqote wax farqiga weyn marka udhexeeya ma laha wa inamaa yakfuru man khaalafa alcaqiida alati yadulu calayha alxadiiثu اlmutawaatir laakiin waxaa gaaloobaya qofka khilaafa ma aragtay alcaqiida caqiidada uu tusinayo xadiidka mutawaatirka ah du dalaalati اlqaطciya ee u saaxiibka dalaalada boqol kiiba boqol la hubo in kaana haduu yahay xadiidkana idaa kaana hadduu yahay mima ujmica calayhi wax laysku waafaqay wa culima xukmuhu min addiini bidaruura ee la ogaaday xukunka uu diinka ku leeyahay si daruura marka loo ogaaday macluum min adiini bidaruura waxaa loola jeedaa waxaanba u baahnayn baaris kaaga baahnayn macluum min adiini salaadoo kale inay waajib tahay macluum min adiini bidaruura in maalintu ay iftiin uu soo bax macluum macluum waxay ka mid tahay waxyaabaha abiica ahaan bidaruura taasa marka loola jeeda wallahu aclam buu leeyahy inta marka wuxuu kaga hadlay masaladan iyada waad arkaysaa dad noocan ma u ololeeya fikradda oo weli haddaba jooga oo culimo waaweyna haddaad aragtay qofkaasu kale waa maaha la soo boodid ma waa gaal eh, laakiin waxaan leenahay khilaaf weyn buu ku dhacay oo sunadiina meel buu runtii kaga dhacay shuruuطu qubuuli akhbaar اaaxaad shuruuda loo dejiyey akhbaar aaxaadka in la aqbalo eh, mutwatir markaan ka soo helin wax shuruuda maynaan keenin waxaan ognahay hadalba kama taagna لakiن kan waa inaan shuruud u dejino ma kul khaبر waaxid aan leenahay lasoo qaatano waa in lakala saaro classification la sameeyo lakala bixiyo oo darajaad marka loo sameeyo laysa kul man أخبر khaبرا يuصدق بqowله qof kasto hadal yihahdo hadalkiisa la aqbali maayo وkhاaصaة id اnfarada bkhabri gaar ahaan markuu gaar la noqdo khabarkiisa والadي وadacahu الculamaaء min الsharaaئط liqbuuli alkhabri tufhamu min tacriifihim lianwaaci اlkhabr اlmaqbuul culimada waxa ay dejiyeen oo shuruuda oo ay u dejiyeen sida aqbalitaanka la aqbalay khabarka ayaaba laga fahmayaa yani waxaa laga fahmayaa tacriifka iyo habka ay u tacriifiyeen noocyada kala duwan ee khabar waaxidka taasaaba laga fahmaya marka khabar waaxidka waxa loo kala qaybana aلصaxiixu lidaati mid daatadiisa صaxiix u ah wالصaxiixu ligayri mid gayrkii صaxiix u ah wاlxasanu lidaati mid ayrkii daatadiisa xasan u ah wاlxasanu ligayri mid isaga gayrkii xasan u ah ama الضaciif wاlmawduuc famarduudaan lakin ضaciif iyo mawduuc waa marduud waa la diiday intaynan guda gelin ka hor waxaan qaacidaynaynaa shantan shay oo meesha uu sheegay kadibna iyadoo sahlan saan u gudubno xadiid kasta ee aan ku magacaabayna صaxiix shan shardi waa in laga helo shantaa shardi haddii mid la waayo xadiidka hoos buu u dhacayaa jeer alla oo shuruuddu ay sii nuqsaanto oo a hoos ay tagtana waxaa badan inta waa maxay xadiidku markaa hoos uu sii aaday shantaa shardi waa asaasi shardiga ugu horeeya nimanka xadiidka warinaya waa niman cuduula inay yihiin niman diinkooda lagu kalsoon yahay inay horta noqdaan oo aan cadligu muxuu yahay iyo sifadaas maxay tahay noo iman doontaa niman lagu kalsoon yahay inuu qofku muslim u noqdo oo faraa'idkii diinta u guto inuu xaaraamta u ka dheeraado inuu been aanu u qasdin in wma ilى dalik taasaa loola jeeda hadi wd raawi walbana waa in laga helo hebel hebel baa hebel ka wariyey hebel ba waa in laga helo shardiga labaad waa inay xufaad ay yihiin oo wax kasta ay dusha ay ka hayaan dadwigu marka laba u kala baxaa ama qofka ilaahay fahmad buu siiye wixii marka la sheega madaxiisa markiiba ku program garaysmayaan amaba madaxa kuma hayn kara laakiin wax kastoo la sheegay wuu qoraya oo meel bay ugu qoran yihiin oo goortii loo baahda oo la yihaahdo war xadiid fulaan oo aada maalin dhexdaasa qortay aawod waa inaanu dhihin buugga intuu ka dhacay iyo meeshan buu ka jeexma iyo saan bay ahayd iyo qalinkaa ku qoraa si kale ah waa in laga heli karo sabdiga saddexaad raawi walba raawiga kale ee ku xiga waa inuu ka wariy waa inaan waxba aan u dhexayn bimacnaa waa maxay sida aad u fadhidaan oo kale محمد baa علي ka wariyey علي baa يوسف ka wariyey يوسف ba أحمد ka wariyey أحمد ba wuu ka wariyey حسن waa inuu saas u xirida لakiن hadيi محamed oo علي ka warin lahaa ou boodo oo يوسف uu ka wariyo meeshayaa ka maqan qof baa ka maqan xadيiثkaas waxaan lena متصل maa ma xiriida شharدiga aفراad waa in aanu ruux aanu la gaar noqon xadيiثkii مثaلا intaanu fadhinaa شhan qof baa nahay waxbaan isku waafaqnay waaan niri waxaan isku waafaqnay مثaلا in beri oo kale brogram saaso kale uu jiri doono qof baa soo booday wuxuu yihi maya brograamkaas ma jire brograamkaas waa brograam kale oo la kansale qofka hadalkaa markaan aan dadka soo hor fadhiisano shana aan war sheegeyno qof keligiina uu meel la taagan waxaas suurtagal maaha caqliga wuxuu ku siinaya shantaas inay run sheegayaan ninka kale laakiin isaga uu khaldan yahay shaad baa lagu magacaabaa kiisa qolyaha kale waxay sheegayan maxfuud shaadku wuxuu noqon karaa laba nin nina waa la hubaa xifdigiisa waa la hubaa fahmadiisa waxaa la hubaa meesha inuu goobjoog u ah qofna waaba nin iska daciif o xifdigiisu nugeyl uu ku jiro oo wahmintiisa iyo maladiisu ay markaa badan tahay hadday iskhilaafaan waxaan leenahay kan xifdigiisu sugan yahan qaadana kan kale waa ka tegeyna kan marka xifdigiisa aanu sugnayn ee hadalkiisa aan ka tegeyna waa lagu magacaaba shaadkan kale waa lagu magacaabaa wax sugan waa shardiga afaraad shardiga shanaad waa maxay xadiidka iyadoo wixii oo dhan ay ku jiraan baa waxaa iman karta cilo qarsoonoo bushiyo aan la dareemi karin sida masalan eh, waxaa laga yaabaa eh, noocan maa Eh, qofka markuu gaariga uu kaxaysanayo noocan ma hadday cilo ku timaado wuxuu ogaan kara haddaanu qofka makanig aanu ahayn markuu gaariga istaagay keliya ogaan kara wuxuu dhihi kara ciladaa ku jirta geeraskaan geenaya laakiin waxaa laga yaabaa iyadoo gaariga uu kuu socdo oo kuu shaqaynayo ninka makaaniga injineerka yaqaan iyadoo gaariga uu kuu socdo waxa laga yaba markuu maqlo un keliya inuu ku yidhaahdo gaarigan ciladaas baa kusoo socota meel waxbaa si ka yihiin uu dareemo maxaa khibradu isagu leeyahy adigu ma lihin xadiidka marka waxaa laga yaabaa dadkeenaan baaray oo kale in shuruudii aan ka helno rwaadii cadaala dabdiga aan ka helno itisaalka aan ka helno cadam shuud aan ka helno laakin waxaa jiri karta cilo qarsoon ayna marka ku baraarugi karin waana cilada ay alimaam daar qudni iyo alimaam ragga waaweyn sababta magaca ay taytalada ay ku mutaysteen iyo meesha ay ku gaareen maa ciladaba aad u yaqiineen tirmidi cilasha uu qoray iyo ragga waaweynaa daar qudni kitaabkiisa cilalka iyo waxaa lagu qoray maa xadiiث mawquufa xadiiث ahaa mawquufa ayaa int waxaa laga dhigayaa marfuuc mid marfuuca ah waxaa laga dhigayaa مqطوع mid mwصuل ah wa laga dhiga mrsل mid mrsل ba wa laga dhiga mwصuل arimahan waa arimo daقيiqo qarsoon acr aan la ogaan karin ilaa nimanka jahabidada mooya شhantaa shardi ku baraaruج hadii la hela waan ku magacabnay xadiidka صaحيiح لذaatihi لذaatihi maxaan ugu magacaabnay maxaa yeelay caawimaad meel kale ugagama baahan sanad kale ilan ma dhihin sanadkan baa ضaciifa oo dabacsan oo sanad kale ha usoo gurmado maaha marka waxaan hubnaa boqol kiiba boqol in saas darteed wa la saحيiح لذaati شhantaa shardi oo isqabta hadii meesha ay taal ilaa shardi waaxid mooyaane khafiif uu ku jiro sida waa hardige shardiga eh, xifdiga ka hadlaya maala nimanka xadiidka saxii warinaya mid walba xifdigiisa wuxuu gaaraya boqol boqol boqol buu gaaraya darajadiisa laakiin waxaa jira nin xifdigiisu uu gaarayo boqol kiiba konton ama ninka xifdigiisu boqol kiiba lixdan uu yahay la xifdi maa ninka boqol kiiba boqol uu yahay ninka boqol konton ya lix badima boqol boqol midkuu yahay marka waxaan leenaha kan boqol boqol waxaan ku magacaabana taama dabd midka boqol konton ama lixdan waxaan ku magacaabana khafiifa dabd ama naaqisa dabd waan ku magacaabana xadiidka xasan aad maqashid xadiid xasan haddaad maqashid waa xadiid shantii shuruud laga haya ilaa shardi waaxid baa nugeyl iyo dabacsanaan ay ku jirta oo xifdigii bimacnaa waa isla raggii oo cadaalada ahaa waa itisaalkii wuu ku jiraa shaduud la-aantii meesha way jirtaa ciladii meesha way ka maran tahay laakiin waa maxay xifdigii ragga xadiidka xasanka warinaya la xifdi maaha raggii warinaya xadiidka صaxiixa warinaya marka waxaa le xadiidka daradiisa hoose usoo dhacaysa lakin muxuu gaarayaa alxasanu lidaatihi intaad waad haysataa soo ma waxaa noo hara marka aلصaxiixu ligayrihi iyo waxaa noo hara alxasanu ligayrihi aلصaxiixu ligayrihi waxaa loola jeedaa waa xasanu lidaatihi oo lagu daray xasanu lidaatihi wuxuu u dhigmaa صaxiixu ligayrihi xasan lidaatihi o sanada ayaa waxa yihi sanad kalo xasan lidaatihi labadoo isku dir xasan lidaatihi plus xasan lidaatihi is equal to صaxiix ligayrihi xasan lidaatihi meesha yaal ayaa waxaa kusoo darsan xasan lidaatihi o kale labada waa isbiirsana waxay gaarayaan صaxiix ligayrihi ligayrihi maxaan ugu magacaabnay maxaa yeelay daati sanad kama imaanin caawimaad kale sanad kale usoo gurmado ligayrihi buu noqday waxaa ii harsan marka صaxiix xasan ligayrihi soo maa xasan ligayrihi intaanan u gudbin waxaan rabaa inaan fahmo shantaas shardi haddii mid la waayo waxaa la waayey cadaaladii baa lawaya xadidka daciif waxaa la waaye ama waxaa la waaya dabdiga xadidka waa daciif ama waxaa la waaya itisaalka xadidka waa daciif ama waxaa la waaya cadam shuduudi xadidka waa daciif ama waxaa la waaya cadam lcil xadidka waa daciif shantaa shardi hadii mid la waayo haddii xataa shuruudda ay saddex noqdaan la waayo xadiidku dacfigiisu hoos buu noqonaya hoos buu degaya kulamaa shuruudda ay hoos usii dhacdo xadiidka daradiisa hoos bay usii degeysaa marka xadiidka markuu daciif uu noqdo haddaan hayn sanad daciifa laakiin waxaan heln sanad kaleo daciifa sanad daciifa hayno sanad kaloo daciifa meesha yimid labadooda isbiirsanaya marka waxay gaaraan maxay xasan ligayri marka daciif markaad maqashid waa daciif lagu daray xasan ligayri markaad maqashid waa daciif lagu daray daciif oo u dhigma xasan ligayrihi wey xadiis kastana wuu kabmayaa oo sanadkiisu markuu nugayl ama dacfi uu ku jiro waa suurtagal inuu xadiikan markuu imaado inuu kabmo ilaa xadiiska sanadkiisa uu ku jiro kadaab nin been badana ah uu ku jiro ama xadيiثki snadkiisa ku jira mتahم bاkdb nin been lagu tuhunsan yahay ama xadيiثki snadkiisa ku jira nin kaثيir الغلط والفxش ku jiro kaas xadiikiisa hadaad kun طريق aad keentid weligii kor uma kacayo marka qismada marka intaabay u kala baxda aan gudubna marka wuxuu leeyahay sheeka wfaصaxiixu lidaatihi xadiidka صaxiixadi lidaatkii waan iska akrinayna un keliya marba hadiiba la fahmay maa naqalahu اlcadlu waa xadiidka uu soo wariyay ninka caadilka ah cadligana waan sharxi doonaa wuxuu yahay addaabidu ee xifdiga badan can milihi ruux isaga lamida uu ka wariyey xataa yatasila bimasdari اkhabari ilaa uu kala xiriirsado meesha khabarka uu ka yimid min gayri inqiطaacin iyadoo kala go aan lahayn walaa shuduudin aanan gaar lala noqon walaa cilatin walaa cilatin bushi aan la arkayni aanu ku jirin ama cilo aan la arkayn fahaa hunaa khamsaةu shuruuطin meeshan shan shardi baad ku haysataaw لا buda minha لصحة الkhabr لذaati aan laga maarmin si khabarka uu u noqdo mid صaحيixa wahiy shuruudda maxay kala tahay cadaaلaة الruwاad hadda aan soo sharxnay inay cduul noqdaan dabdun xifdigooda اlاstisaalu xadiidka oo xiriira cadaم shuduudi in lala gaar noqon cadaم الcilati inaanu xadiidka cilo aanay ku jirin وsوfa نتكلم عن hadiه شharaaئط الkخمسة waxaanu ka hadli doonaa shuruudan شhanta ah bالtartiibi فيma yali say u kala horeeyaan sida soo socota والصaحيiح لغayrihi mxaa lagu magacaabaa marka xadiidkii xasan lidati waa lagu magacaaba sooma shanta shardi waa ka wاstaxiu ligayrihi maxaa lagu magacaaba marka huwa اxasanu ay xasan hada xasan keewe alxasanu lidati إida taqawى bغayri haduu ku awood yani awood uu ka helo ama uu ku ooga yani ku xoogeysto bغayrihi xadiid kale isaga markaa la marka waa xasan lidatihi zaa'id xasan lidatihi yusaawi صaxiix ligayrihi wاxasan lidaatihina waa kee maa جamعa شhuruuط الصحيiح waa wax alla wixii kulansaday shuruuط الصحيiح غayra أنa bعضa ruwaatihi laakiin ruwaadiisa qaarkood ba غayru taami dabdi xifdigooda aanan kaamil aanu ahayn faman khafa dabdhu qofkii xadiidkiisa uu khafiif uu noqdo hoos u dhaco faxadiiثuhu muxuu noqonaya xasan buu noqonaya marka صaxiix lidaati goormu xadiis kasoo daadegi karaa wuxuu kasoo daadegi karaa marka shanti shardi laga hay lakin shard waaxidoo khaf ah waa tan uu laha ma aragtay matasala watan uu laha waa lagu magacaabo lam yushad aw yucal yrwihi cabd daabd can mثlhi muctamad fي dabdihi ونqlhi والxasن المacruف طرقا وgadad rijaalhu la kaصaحيiح اجتahرad markuu leeyahay dabdiguu tilmaamaya marka markuu tilma غayru taami dabd markuu wاlxasن لغayrihi baa kusoo har hadana huwa الضaciifu waa xadiidka ضaciifka ahaa إdaa taqawى bغayrihi haduu ku xogeysto isaga غeyrkiisa marka ضaciif muxuu raba inuu ku yihahdo xasن لغayrihi ضaciif lagu daray ضaciif meeshaasu gaaraya intaa markaan ka soo baxnay shuruudii baan qaadaa dhigaynaa marka شhuروuط الxadيiث الصحيiح الشharط الأول shardiga ugu hore wa cadاaلة الraawi cadاaلة الraawi ninka xadiidka warinaya cadaalanimadiisa cadaalة maxaa lagu magaca maantana cadaalan soo marinay hiya cadaaladu صifaة waa tilmaan nafsiyaة nafsada la xiriirta taxmilu صaaxibaha ruuxa lehna ku xambaaraysa calى taxarii qowli الصدqi inuu u qasdo inuu hadal runa uu sheego wa التahabuti fi الnaqli uuna iska hubiyo wuxuu werinayo fayuqaalu xiinaidin goortaa waxaa la leeyahay ina صaaxibaha qofka sifadaa laga helo cadlu wey aw iqatu iqa markaad maqisho muxadisiinta markay leeyihiin ama cadli ay leeyihiin waa qof been aan sheegeyn wuxuu sheegana iska hubinayo wamanshauha arintaa meesha ay ka soo baxdo kasoo askuntana waxa ay tahay kownuhu ruuxan ahaanshihiisa musliman uu yahay muadiyan uu yahay qofkii gudanay lfaraa'idi muntahiyan uu yahay mid ka dheeran can lmuxaramaati waxyaabaha dhan laa yaqsud اlkadib beenna aanan u qasdayn waxaan ogna qofka hadduu mar muslim noqdo islaamkiina uu bractis gareeyo oo xumidii xaaraantiina uu ka dheeraado beenna aanu sheegin ruuxa isaga waxaanu ka helnaa sifada ku xambaari lahayd inuu run sheego iskana hubiyo wuxuu marka dadka u sheegayo wاlmuctabaru fi اcadaalati wاlmuctabaru fi اlcadaalati xaala اladaa'i marka waxaa jira wa lagu magacaabo xaal ada waxa lagu magaca adaa iyo taxamul taxamul waa markuu qofka xadiidka isaga soo xambaarayo adaana waa markuu dadka u gudbinayo haddoo kale maala marxaladan ku jir waa taxamul waxbaan dhegeysanayna sooma marka aad tadriisin doontid qof usii gudbin doont muxuu noqonaya adaa marka goormaan tixgelinaynaa waxa lagu magaca cadaalada oo shardi ay tahay in la helo wاlmuctabar fi اcadaalati xaala اada waa qofku markuu dadka u sheegayo taasaa la tixgelinaya laa xaala taxamuli markuu soo xambaaraya taasu shardi maaha فmن شhahda mثلا qofkii goobjoog u ahaa alficla ficilka goobjoog u ahaa wa huwa صaغيiru isagoo yar aw kaafiru amaba gaal ah aw faasiqu amaba faasiqa ثuma أkبara can dalika arinkaa ka warama cindama aصbaxa kabiira markuu weynaado oo muؤminan uu noqdo multaziman diinka ku camal fali uu noqdo qubila khabaru khabarkiisa waa la aqbalaya kabarkiisa marka waa la dhegeysanaya ila waxaan haynaa dad waktiga rasulka alيه الsلa sلام joogay iyagoo gaalo ah laakiin axdaaث fara badan dhacdooyin fara badan oo goobjoogo ahayeen oo ay ag meesha joogeen oo ay soo arkeen inay soo xigteen baa la sheegay markay islaameen kadib kadibna waa la aqbalaya marka qofka ma soo boodi karo ma dhihi karo qofka kan gaal buu ahaayo waagaa markuu meesha joogo waxaan leenahay markuu qofku xambaarayo shardi maaha laakiin markuu gudbinayo ayaa shardiya in cadaaladii la helo wahaa kada markuu yaryahay wahaa kada eh, markii fisqii wixii lamida ah goorma marka dhihi karnaa qofka kan waa makruum alcadaala cadaaladiisu ma shaqaynayso aan dhihi karnaa far baa ku taagan far baa ku mudan caadi maaha oan farti aan ku taagi karnaa وتبطل العداaلة والثقة بأmuur arimo dhowra ayay ku buri kartaa ko minha cadم التكليف qofka kan inaanu qاangaarin تكليفka waan soo fahمnay لأنa غayra المكلفi maxaa qofka aanan mukلفka aanan ahayn oo min majnuunin ruuxa waalan oo qacda ah aw صaغيirin ama yaroo da'da ilmihii aad u da'yar laa yataxara fii khabari hadalkiisa marka ma hubsado walaa yatahabat iskama hubiyo marku war sheegayo waa qof waala wuxuu doon ku hadlaya waa ilmo yar wuxuu doon iska sheegaya kaasoo kale marka cadaalad marka agtiisa marka ma taal wa minha waxaa ka mid alkufr gaalnimadii fain alkaafira laa yataxarasu min alkidib maxaa ninka gaalka ah iskama ilaaliyo beenta iskama ilaaliyo tan waxay cagsi ku tahay qaacidada annaga aan sheegi jirno gaalka been ma sheego diintu saasay qabtaa wa minha waxaa ka mida alfisqu fisqigii wa huwa ficlu اmacaasi oo qofka inuu macaasi u sameeyo wa ashadha fi hada اlmaqaam waxaana ugu daran macaasida waxaa ugu daran an yucrafa canhu qofka in laga aqo ama lagu maqlo alkidbu been waxaa ugu daran qofka in waxa lagu yaqaan ay noqdaan been waa macaasida ugu weyn xadiiska marka laga hadlay walaysa kulu man facala macصiyaة yuctabaru faasiqa qof kastoo macsi sameeya faasiq lama dhihi karo bal dalika calى darajaat laakiin waxay kala leeyihiin heerar kala duwan weye faficlu اkabiirati qofka markuu dembi weyn uu sameeyo ama ficilkaas oo ah kabiirada marka la sameeyo dembi weyn mufasiqon qofka طaacada ilahay buu ka saaraa wa ficlu الصagiirati lakiin markuu dembi yar uu sameeyo laa yufasiq arinkaa isaga faasiq kama dhigo iyadoo kabiiradana macsiye ay tahay sagiiradana ay macsi ay tahay haddana waxay ku kala duwan yihiin kabiiro markuu qofku la yimaado waa faasiq markuu sagiiro ula yimaadana faasiq maaha لأنa الbashara maxaa marka loo tixgelin waaye dunuubta teeda yaryar لأنa الbashara laa yakhlو can الhafawaati والzallaad maxaa ruuxa aadanaha ah kama marma kama marna dhacdo iyo simbirix kama marna mn waxyaabo inay ka dhacaan hafo waxa lagu magaca qofka waxaan macno lahayn qofka inay ka dhacaan zalle inuu simbirixdana kama marna laakin man facala الصagiirata laakiin ruuxii dembiga yar sameeya turaddu riwaayatuhu ninka riwaayadiisa waa la celinaya haddiiba dembi yar xataa uu ku dhaco waa la diidaya in kaanat ficlatuhu haddii falka uu sameeyey tadul calى dana'ati اakhlaaq ay muujinaysa akhlaaq liidasha akhlaaq xun yani hooseysa calى dana'ati اakhlaaqi akhlaaqda hooseynteed markay muujinayso wainxitaaطi اlmuru'ati ama qofkan muru'adiisana ay hoos u dhacdo kasariqati shayin maala inuu waxaan macno lahayn uu xado yasiirin kasariqati shayin yasiirin waxaan macno lahayn inuu xado jiddan ka saabuunatin maala saabuun yar buu meel ka xaday cinda gaflati اlbaaci qofkii wax beecinaya isagoo sii jeeda uu xaday kadibna wuxuu yihi xadiiثa layga wariyo aw kaana sagiiratuhu amaba dembi yar uu gale ay tahay aلtarakhusa fi اlkidbi been inuu iska ruksaysto maratan bacda mara bacda ukra marba marka ka dambaysu yihahd xoogaa yar been yar marka ku dar oo xataa kaftan ahaan ugu dar taa iyadan xadiis laga dhegeysan maayo waxay ila tahay haddii axkaamta xadiida sida loo ilaaliye arag waxaan macno lahayn ba qofka wa ka dhegeysan mayno hadيi أحكامtaas maanta lagu تطبيqin lahaa xadيiث in laga wariy iska da كuلi majروحiin inaan nahay sooma ogid waa كuلi majروحiin kdاabiin dajaaliin haday naha waa anaga marka wana laga dhegeysanaya m beenta waxaa moodaa qofka haddaanu been sheegin inaan noolaan karinba baabka marka waa baab kale ومثلhaa waxaa kamida ah فicل bعضi المaكروهaaتi waxyaabaha xataa la kahdo qofka inuu sameeyo kale وin lam تkun macaasi macaasi hadaana ahayn in kaanat hadii ay taas makruhaatka ay tahay mima yadul calى اlinxitaaط اkhuluqiy wax muujinaya akhlaaq hooseysa ka muصaxabaةi اandaali nimanka liitoo kale ashraarta ciyaal suuq qofka inuu iskala saaxibo o kale wاlunsi bihim in marka uu heshado maanta dhan ciyaal suuq meel kale aanu la joogin wa qadاءi الfaraagaati fi اlbaطaalati wاlmalaahi markuu faraaqa uu leeyahay maantana ciyaar iyo nin weyn oo play station ciyaaraad arkaysa xadiis in laga wariye rabo alatii laa tacuudu calى faaciliha bkhayr oo wax faa'iida aanan u lahayn qofka marka samaynayo wman facala اkabiirata qofka dembi wey sameeya ثuma taaba minha kadibna ka towba keena towbatan ظaahiratan toobad muuqata saara cadlan ruuxa isaga wuxuu noqonaya cadli wqubilat riwaayatu riwaayadiisana waa la aqbalaya baabu tooba wuu furan yahay macnaheedu maaha marba haddii waxaan kaa dhicin khalaas xadiid laakiin qofku uu tooba keeni karaa wey wa minha waxaa kamid waxyaabaha cadaalada hoosu dhiga waxaa kamid albidcatu qofki inuu bidca uu la yimaado wاlbidcatu iyada laftirkeeda waan kala saarayna calى anwaacin waa heerar yani way kala duwan tahay waa kala jaad faاlbidacu almukafiratu bidacda qofka gaalnimada ku xukmida ka dacwa rububiyati qofka inuu sheegto weye rabbinimo inuu u sheegto licaliyin radi allahu canhu sida shiicada qaarkood ay aaminsan cali inuu ilaah u yahay taasoo kale bidca sahlanma waa tii diinka looga baxayo wey تسقط العداaلة عن أصحاaبها وتمنع qبuلa أخباaرهم qofka dadka hadalkaa yidhi cadaaladooda waa idhacaysaa qabarkoodan la aqbali maayo ama اbidc mufasiqatu soo maha bidcada waxaa loo kala saara mukafira oo mufasiqa mukafira qofka way gaalaysiinaysaa maa cali baa rabi ah cali bn abi aalib baa rabi ah sida dadka shiicada qaarkood lagu hayo taas waa gaalnimo iyagoo dhan ma wada lakin qaarkood baa lagu hayaa ama waa mufasiqa oo ah ma gaarsiisna heerkii gaalaysiinta ma gaarsiisna laakiin qofkii daacada ilaahay bay ka saaraysaa xaaladaaso kale haday mufasiqa tahay falaa tamnacu qubulaha in kaana asxaabuha yatashabaduuna fi اlkadibi kalkhawaariji xaaladaasoo kale marka la dhihi maayo riwaayadaas waa la diidaya ama xadiidkooda waa la diidaya waa goorma laakiin shardi baa daba yaal oo ah haddii dadka bidcadaa wadaay ay aad iyo aad isaga fogeeyaan oo aad iyo aad isugu adkeeyaan inaan been la sheegin sidii khawaarijtoo kale beenta agtooda waxay ka tahay wax weyn oo diinka looga baxo saa darteed hadii la yihahdo mثلا nin kastoo khawاarija ah, xadيiث laga warin maayo arintaa marka xadيiث waxaan haynaa sciil bukhaari ku sugan oo khawaarij laga wariyey oo mثلا wa qad rawى الbukخaarي can cimrاn بn xطاn الkhاariji u ka wariyey isagoo khاarijiya ah, ayaa marka la haya waa maxay marka bidcada meesha ku jirtaaye maaha tii mukafirada ma tii mufasiqa ah fain kaana aصxaabuha yastajiizuuna اlkadiba caamatan haddii laakiin dadka bidcada wadi ay iska banaysanayaan beentii saqطad cadaalatuhum cadaaladood way dhacaysaa hadday been caadi u tahay oo aaminsan yihiin in been la sheegi karo cadaaladood way dhacaysaa wain kaanuu yuxarimuuna اlkadiba bicaamati si guud ahaanad ha u yihahdaan beenta waa xaaraan beenta iska ilaaliya lakiin mamar qaarkiis hadday xoogaa yar ay darba yar ay tuurayaano ay wuxuun markaa ku darayaano qaafoo buga ay iska sheegayaan waa khatar wey wayujiizuunahu linusrati bidcatihim ayna u banaynayaan in bidcadooda ay ku taageeraan faqad qiila marka waxaa la yidhi ina riwaayatahum riwaayadooda tuqbal fii غayri ma أjاaزuu fihi الkadib nimankaa waxay weriyaan waa la aqbalayaa laakiin waa in aanay la xiriirin wixii ay banaysteen inay ku been sheegaan lakin wax ka duwan hadday tahay waa la dhegeysanaya wاlأwlىa sida saxda ah ee owleysanna rad riwaayatihim bاlkuliya in la diido waxay warina la yihahdo waxaan o dhan ma shaqeynaya marka taana waa macnaha arrintaa iyada waa arrin muhiima diintan ilaahay ilaahay subxaana watacaala kaamil ka dhigay qofka maaha inuu meel intu soo istaago dadka been u sheego dabayl baa duushay iyo markaasay nin weliyo dhul kasoo dejiday iyo ama uu yidhaahdo maala nin baa saan yeela iyo amaba weliba intay ku kacdo hal gacan intuu ku qaado masjidka rogay been in dadka loo sheega ma dadka qaarkiis beenta waxaan u sheegeynaa dadken inaan diinta ku jeclaysiino taasna waa khalad maxaa waxaa axaadiis fara badan oo saxiixa waxaa la hayaa xasana intaa la kala qeybiyey siiradii nabig alيه الsلa sلام oo صaحيixa lahaya dadka intaa loo sheego waa in taana waxay u baahan taha barasho wixii ma ma taqaanid soo maha iska aamuso inta aad taqaanid ku gaabso ama inaad tiraha qofka diinkaan jeclaysiinaya anoon proceska aanan soo maran aanan soo baran oo microfonkan qaadanaya markaasa waxaan doona iska sheegaya diinkan dadka jeclaysiina taas way khaldan tahay madhabkaana waxaa hadda ka hor qaatay niman lagu magacaabo kuraamiya oo leh annaga rasuulka ku been abuuran mayno eh waan u been sheegeynaa bmacnaa waa maxay isagaan reklaamo u samaynayna wey advertisement isagaa loo samaynaya ee ma aragtay xayeysiis loo samaynaya si diintu markaa ushaqeysa taasuna arrin khaldan diintu markaa ma qabta diintu waxay qabtaa wix runa sheeg xadiidkana soo maro ah toddobaatan saxaabi aanay u kala harin oo aan niri mutawaatir wey lafdan wa macnan aan niri muxuu ahaa man kadaba calaya mutacamidan falyatabaw maqcadahu minana qofka igu been abuurta isagao u qasdaya meeshuu naarta geli ha diyaarsa bu rasulka alيه الsalaatu wasalam marka diinkan ilaahay been uma baahna ilaah naga marka waa inaad ku baraarugtid markaad dadka wax dinaysid wax sheegaysid wax la sheegay xadiidka iska soo hubi muslimka hala soo hor istaagan xadiidka isagoo si kale ah ama qiso beanoonan jirin meesha ha keeni wey intaa kadib faidaa rawa raawi اmubtadicu xadiiثa yuؤayidu bidcatah ninka mubtadica ah hadduu weriyo xadiiث uu ku taageeraya bidcadiisa fainahu yuradu walaa yuqbal la aqbali maayo waa la radinaya la aqbali maayo hadda masala imaam الbukhaarي oo kale markuu ka warinayey hebel khaariji markuu ka warinayey haddii axaadiiثa ninka uu sheegay ay ahaan lahayd axaadiiث la xiriirta amaba taageeraya madhabka khawaarijiga ma wariyen w xadiiث isaga dan aan ugu jirin wey caama ummadoo dhan marka ay ka dhexayso wey famin hada الbaabi baabkan anagoo ka socona turadu axaadiiث الshiica nimanka shiicada xadiidkooda waa la radinaya alati fiiha الطacnu calى صaxaabati rasuuli الlahi sal ه radi allahu canhu oo axaadiisa ay ku durayaan rasuulka alيه الsalaatu wasalaam iyo saxaabatu rasul ama ay ku dureen saxaabatu rasul lah sal lay slm ba ula jeeda axaadiistaas marka waa laga tegaya maxaa yeele axaadiis fara badan baa jirta oo saxaabatu rasul lah sal alيه wasalam ay ku duraan siiba abubakr iyo cumar ay u aaminsan yihin inay ahaan laba shayطaan ay u aaminsan yihiin oo axaadiis fara badan ay samaysteen waagii hore way qarsan jireen ashunku adun meelahaas ahan kutubta un ba lagu arki jire lakin hadda wabiskaaba lasoo geliyba iyagoo rasulka alيه الsalatu wasalaam saxabatu rasul lah sal slm lacnaday abubakr lacnaday oo cumar lacnaday oo cuثmaan lacnaday cali bay kasoo reebayeen oo keliya dad fara badan oo waaweyn oo maaragtay mucaawina sheekadiisa iska badaa dad fara badan oo ay darishada kala baxeen baa jira marka xadiis walba oo nin shiici uu warinayo meeshuu doona cilmi iyo taqwaha ka gaarsiisnaade oo uu ku diray rasulka alيه الslat slam maha qofka inuu soo dhaweeye maha wa qiila waxaa la yihi inamaa turaddu riwaayaatu algulaati minhum culamada qaarkood waxay yihahdeen kuwooda xadgudubka badan extremiste ahaa ee xagga madhabkan aad ugu tashaduda hadalkooda la diidaya wa riwaayaat اlimaamiya liijaazatihim اlkadib nimanka ilan shiicada dhowr firqo ah ilaa labayo toban wax ka badan baa la gaarsiiya gurub waxaa ku jira lagu magacaaba alimaamiya kuwa iyaga la dhegeysan maayo xadiiskooda sababtana waxay tahay liijaazatihim اlkadiba been bay banaysteen binaan calىa madhabihim fi الtuqya iyadoo lagu dul madhab waxay qabaan lagu magaca tuqya oo isqarin qofka inuu isqariyo yani waxay qabaan wax kastaba inuu shiici yahay taa kuu sheegi ma kula dhaqmaya lakin wuxuu qabaa tuqya wax lagu magacaabo oo ah inuu qofka isqariyo oo is-ilaaliyo oo xadar u ku noolaado marka dadka waa dad marka tuqyadii marka ilaalintii xadarka muxuu gaarsiiyey wax kastoo sheegana been ku sheegaan been ku sheegaan shay walba inuu marka been sheego yani sida annagaba aan u leenaha kale yani si duruuraan haysata duruuraan haysta sida loogu hayo been been been been ila ummad bimacnaa ummadda ugu beenta badan adduunka inaan noqono wkul wakada kulu man qaala inahu saaqط اcadaala taa waxaa lamida qof kasta ee kulu man qulnaa qof kastaanu niri inahu saaqط اcadaala qofkaas cadaaladiisu waa ay dhacday fariwaayatuhu ruuxa isaga mardudatuna mid la radiyey waxay la tahay darsi baa muxaadara jiri doonta biidn اllahi subxaana wa tacaala intaa yar ee eh, marka ha lagu sii nasto ilaa laga gaarayo sideeda وإلى هنا وبالله التوفيق